alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray qodobkii u dambeeyey kelimadii almuclim qeybtiisii koowaad baynu soo maray oo ku saabsanayd jihaadka qeybtan caawa insha allahu tacaala waxaynu wax yar ka tilmaamaynaa mowduuc guda ballaadhan oonan xaqiisa la siin karin aniguna aanan siin karin waktiguna uusan saamaxayn oo ahaa tadbiiq alshariica alislaamiya ama masalat alxaakimiya aw altaxaakum ila kitaab illahi wa sunnati nabiyihi muxamedi sala allahu aleyh wasalam masalada marka tadbiiqu ashariica alislaamiya ah ama baryahan dambe lagu magac dhabo ee alxaakimiya waa mas'ala makhraati u ah waxaad sheeganayso islaamka iyo diintaad sheeganayso iyo qowluka laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullah nuxurkeedu waxaa weeye ifraad اllahi subxaanahu wa tacaala biاطaacati wa ifraaduhu bilxukm labadaa qodob weeye idan masaladu markaa qeybta asaasiga ah ayay ku fadhidaa waa masale aada u qiimo badan meel weyna diinta kaga jirta kala baxna ah oo muslimka iyo gaalka lagu kala saaro waa masalo ka mid a ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha xaqa uu leeyahay ee asagu uu leeyahay ee khaaliqnimadiisa ka mida ah iyo rabbinimadkiisa qaybo ka mida ah wey alaa lahu alkhalqu waalamr ilaahay uunka iyo abuuritaanka asagaa iska leh talada iyo maamulka iyo xukumkana asagaa iska leh waagi hore marka masaladaa qaybo dad ku khaldamay baa jiri jiray oo nimanka ruhbaanta loo yaqaanay ama loo yaqaanay axbaarta culimmadii yahuudeed ama nasaaro ummadahay dhex joogaan wax xaaraan ah bay xalaal looga dhigi jireen ummadduna waa ku raaci jirtay shay xalaal ana xaaraan bay uga dhigi jireen mid xaaraanna xalaal bay ka dhigi jireen ummadduna waa ku raaci jirtay arrin iska cadadoo sharcigu tibaaxay um, ilaahayna caddeeyey weeyaan inay gaalnimo tahayna muslimiintu muran kamaysa qabin dareensa mala dareenna lagama qabin arrintaa iyadana aysan muran la-aan tahay laakiin waayahan dambe dhaqankii yuhuud lagu yaqaanay ama nasaara lagu yaqaanay iyo culammadoodii qur-aankuna in badan ka hadlay markuu lugaha la soo galay muslimiinta dadka sheeganaya ama islaamka sheeganaya hawshu waa calowday murug badan baa galay mugdi badan baa galay munaafiqiin baa ka adeegay dad culammo sheeganayo oon aqoon badan u lahayn waxay sheeganayaanna waa ka adeegeen waxaa kaloo ka adeegay dad muslimiin oo niyo wanaagsan ay ku jirta laakiin jahli badan uu hayaa ka adeegay caamo iyo bulsho waxa khuseeya aan ka warqabin baa ka adeegay gaalo iyo intii la halmaanto oo diinta manjaxaabinaysay baa ka adeegay qabash badan baa marka diin yaa galay masalada iyada ah durba marka waxaa soo baxaya sayxaad iyo dhawaaqyo tilmaamayaa waxay yuhuudi samaysay ama iyo rubaantooda ay sameeyeen hadday muslimiintu ku kacaan culimmadoodu ama boqoradooda iyo madaxweynayaashoodu inaysan gaalnimo diinta lagaga baxa aysan ahayn oo iska tahay kabiira min alkabaa'ir taasaa soo baxday akufaarukum khayrun min min ulaa'ikum wey am lakum baraa'atun fi zubur idan markaad adugu samaysana waa kabiira meel alkabaa'ir markuu khayrkaas sameeyo ummadihii ka horreeyey ay sameeyeen rabbi ku takfiiriyeyna waa gaalnimo cad oon geed lagu soo gabanin marka labada loo isqaban karin wey aayadaha marka masalada tilmaamaya ayaynu wax ka tilmaamaynaa marka koowaadna waxaynu leenahay in kitaabka rabbiga loo xuguntamo shareecadan lagu kala baxo waa shardi asaasi ah min iimaanik wa min caqiidatik wa min sixati iimaanik shardi asaasi ah weeye oo lagama maarmaan ah kelimadaad ku dhawaaqaysana aysan waxba ka jirin haddaadan shardhiga asaga aadan sugin waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluh iimaanka waxaa ka mid ah ataxaakum ila kitaab اllah alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wma unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakama ila taaquut isma qabato wey isma qabatee kala daaya iimaan baan la nimid ilaahay baanu rumaynay nebi maxamed baanu raacnay haddana kitaabka rabbigay waxaan ahayn baan ku kala baxaynaa laba isqabta ma aha in اlxukmu ila lilaahi amara an laa tacbuduu ila iyaah dalika diin اlqayim culammadu waxay leeyihiin intu waa intii naafiyada a taqaaneen weeye alxukmu asha ku jirtaay waa al istiqraaqiya jinsiya xukumka kowniga ee qadariga adduunka waxa ka dhachaya iyo waxa imanaya iyo waxa la qaadi iyo waxa la badeli ilaahay baa subxaanahu wa tacala taladaas kale ummaddu hadday kala bixi oy xaq kala bixi ama gaar isku haystaan ama maamul iyo cilaaqaad ay dad dhexmari arrimo ijtimaaci ah kuwa siyaasi ah kuwa jinaa'i ah yacni wax kastoo ummadda dhex marayana kala bixeeda kitaabka rabbigay baa iska waxa adduunka dhacayana ilaahay baa iskale xukumkiisa idan qadaran wa kownan wa amran wa sharcan talado labadaba allah iska aayaddu waxay tilmaamaysaa alxukm aw التaxaakum ilى kitaab الlah aw اlxukm bkitaab الlah in uu yahay cibaada min alcibaadaat amara an laa tacbuduu ilaa iyah idan ilaahay kitaabkiisa in lagu kala baxo waa cibaado in loo xukuntamo waa cibaado idan cibaado rabbi mudnaa ciddii u meerisa cid kale maxaanu leenahay waa mushrik mushrik fi اlxukmi wاlxaakimiya wa fi اtaxaakum wey sida ruuxii cibaaduu rabbi mudnaa cid kale u meeriya ilaahay keyrkii barya ama u sujooda ama tala sarto tawakul mutlaqa la yimaada ama ka cabsada cabsi mutlaqa waa mushrik fi اlkhawfi wa fi اlrajaa'i wa fi tawakul baad leedihi sidoo kale man ashraka fi اtaxaakumi ila kitaab اllah fahuwa mushrikun fi اlxukm waa iska cadday arrinta ayada in alxukmu ila lilahi yaqusu اlxaqa wa huwa khayru اlfaasiliin qaybta dambe aayaddu iyada xukunku cid aan rabbi ka ahayn ma laha wey taladu iyo kala goynta xaajada rabbi baa iska leh asagaana xaqa caddeeyo oo faahfaahiya oo sharxa ama xukuma in wax kala bixiso oo garta goyso gar naqdana ilaahay baa ugu wanaagsan uguna khayr badan idan rabbi baa xukumo garta gooye wareega caddaysiga baarlamaan iyo dastuur iyo sharci dejin iyo boqor hebel baa yidhi joojiyow falxukmu lilaahi alcaliyi alkabiir xukumkao dhan sharcan wa qadaran ilaahay baa labaduba iska leh fii khaafir waad garanaysaan allaha caliya sarreeye ee weyn baa talada iskale allihii ku abuuray ee adduunkan ku keenay ayaa mudan sharcigiis inaad ku kala baxdo waa laba aan isqabanin ilaahay baa abuuro makhluuq baanahay asagaa khaaliq asagaa irsaaqa asagaa wax dila asagaa wax daaya talada iyo maamulka asagaa iska leh laakiin markii la yihahdo xukumo ummadda maxaan ku dhaqaynaa ma dastuur iyo xeerbeegtiyo waxaan inagu dejisinay oo baarlamaanku u qayileen baynu ku xukumaynaa mise kitaabka rabbigay baa laga hadlin nebi maxamed baa laga waramin labadaas wey waxa lagu kala baxaayo marka ninkii dhankana rabbi baa kaga xidhanahay inta laakiin maamulka alxukmu lishacb ninkii yidhahday waa mushrik warkiisu waa iska cadyahay rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leey afa xukma aljaahiliyati yabquun magartii iyo xukumkii jaahiliyada diin la bay doonahayaan waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun cidda rabbi ka xugun wanaagsan ma adigan sakaraadkay shala dhashay jaahilka ahaa ee saxarayda kaada iska tiri la'aa baa ummaddan aayatiinkeeda mustaqbalkeeda xukumigu garteeda dejin mise allihii noolaystay ee abuuray abaal ku lahaabaa xukunkeeda iska leh hawl iska cad weeye marka weriga cadaysugu wax badan qaban maayo falaa warabbika laa yu'minuun nabi maxamed baa lala hadlahaya maya le rabbigaa baan ku dhaartay rumayn mahayaan iimaanan la iman mahayaan xataa yuxakimuuka bima jara baynahum ayadu waa ku caddahay waa nafyu liimaani muطlaqan wey daahir wey ama sariix aayaddu inay sidaa tahay kamaal laguma fasiri karo nafyu lkamaal waa sheeko raqiisa wey xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ilaa ay kuu gardhiibtaan oy wixii dhexdooda ka dhacay ee dhex maray ama dhiiga ama cilaaqaad ijtimaaca aya arrin kasto isku qabteen bulshada muslimiinta ah inay adiga kuu wareejiyaan mayn imaankooda waxba kama jiraan baali uma laa yajidu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusalimuu tasliima aayaddu waa sii cadaysay oo weliba gardhiibasho basa ma aha iimaanku towxiidkaadii ma asixin gartuu nebi maxamed xukumay oo kitaabka xukumay sunnadu xukuntay waa inaad qalbi sami ku qaadato iimaan buuxa dan baa kugu kaliftay iska mar maanta wax dhaama ma haysid qaado kale iyo maxkamad kaleo dawladeed ma jirto heeg ma gaari kara iyo wixii baktigaa ah la sheegahay ma gaari karo tan wadaadahan yararkay soo rucleeyey wada aakaha gudubka u wataa aan ku qasbanahay hadday naflacaari ay kuu geysaay maaha iimaan gaalnimo wey uma laa yajidu fii anfusihim xarajan wax culaysa iyo dareen iyo xasaasiyada mima qadayta wayusalimu tasliima am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yadan bihi اllah ma shurako ilaahay wax la wadaagay leeyihiin shurakaa ma waxay leeyihiin kuwa ilaahay wax la wadaag oo talada iyo xukumka iyo awoodda la wadaagay leeyihiin oo haddaba u jideeyey diin u qoray dastuurna u dejiyey warku waa iska cadyahay waxaan aayadaha u daraynay horta mas'aladu inay tahay mas'ala usuuliya caqadiya iimaaniya rugni asaasiya min ashariica alislaamiya in la ogaado baynu aayadaha u tilmaamaynaa waa inagu soo maray markaan shirkiyaadka soo marayna ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu caddaynaya xukumkiisa iyo diinta meelaan ka ahayn ruuxii u xukuntama ama ummadda ku xukumaayay inuu yahay mushrik oo uu ku dhacay fii shirki اlxukmi aw fii shirki اlamri wa taaca uu ku jiro suurat اlkahfi rabbi wuxuu ku leeyahay lahu haybu الsamaawaati wاlardi absir bihi waasmic maa lahum min dunihi min waliy walaa yushriku fii xukmihi axada ilahay taladiisa ilan xukmigu waa la idaafeeye ilaa macrifa waa nakira la idaafeeyey ama waa ism mufrad ah oo la idaafeeye ilaa macrifa loo idaafeeyey tacum waxaa kaaga daran haddaaba idaafadaa iska dayso waa nakira fii siyaaqi nafyi ilaahay xukumkiisa lama wadaajiyaa la yidhi cidnaba xukumkiisi sharciga ee shareecadaa soo geliya amarkii iyo taladii waxaa soo geliya xukmigii kowniga qadarigaha ah ilaahay maamulka adduunka o dhan uu kala wada ahaa idan labaduba ilaahay cid uu ogolyahay in wax lala wadaajiyo ama ciduu wax ku darsanay ama loogu darayaay ma jiro fi qira'ati ibni camir sabciya walaa tushrik fii xukmi axad waa inaga soo tilmaan nabi maxamedow adiga iyo mu'miniinta ku raacay ilaahay xukumkiisa meelaan ka hayna aadina meel kan ayaan lagu leexanin fatakunuu mushrikiin wey markaas walaa tushrik fii xukmihi axada fii suurati alancaam markii meytada laga hadlayay iyo baktiga oo kufaaru quraysh ama yuhuud su-aalay soo dhiibtay iyo mushrikiin iyo munaafiqiin saxaabada la weydiiyey oo la yidhi muslimiinay wixii idinku aad gowracataan eed gacantiina ku gowracdaanna waa xalaalo wada cunaysaan wixii rabbi nafta ka qabtayna waxaad dhidan waa bakti lama cuni karo isqabadsiiya ma gacantiinaata rabbiga ka qiimo badan ma waxaad gowracdeen idinku wuxuu ka wanaagsan yahay wuxuu rabbi gowracay ilaahay baa ka jawaabay shubahaadka noocaas walaa ta'kuluu mima lam yudkar ism اllahi عalayhi wainahu lafisq waina الshayaaطiina layuuxuuna ilى wliyaaihim abaalisada iyo mujrimiinta ibliis baa loo jeeda iyo inta la halmaashee gacalkooday u waxyoodaan oo kufaaru qorayshi yuhuud iyo bakti ah maxaa loogu waxyoon shubahaad baa loo soo dhiibi feedhaha lagu gelin kadibna waad seexan waayey maxaa jira liyujaadiluukum ilahu haddaan isdhiibna ka warano xoogo bal ku raacna sanadkan wain aactumuuhum inakum lamushrikuun haddaad ku raacdaan idan waxaynu soo tilmaanay almayta laysat min alcaqaa'id walaysat min aliimaaniyaat alasaasiya waa mas'ala fiqhiya farciya camaliya wey waxaan baktigu waa xaaraan wixii la gowracay mudakaadkuna waa xalaal waa masala farciya tii farciyadayda camaligeeda fiqiga ahayd ee abushujaaca ku qorayd yaa rabbigay wuxuu ku leeyahay haddii aad gaalada waxay sheegeen ku raacdaan oo tirahdaan baktigana waa la cuni karaa gawracuna hadabakabaa sii fiicanba ama waa isku mid iyo gawrac weeye ilahi wuxu hahd ad ku raacdaan oad ku yeeshaan warka ayaga sheegeen mushrikiin iyo kufaaru quraysh iyo yuhuud iyo munaafiqiin inakum la mushrikuun la wallahi gaalatiin meesha qasan baa ku jira mushrikuun gaalatiin baa la yidhi ilaahay baad u sharig yeesheen shirkiga mas'aladan ah itafaqa almufasiruun walculamaa inuu yahay ashirka alakbar almukhrij min almilla hawshaa waa inaad dareentaan ibn cabaas wuxuu leeyay wain aطactumuuhum fii akli ma nahaytukum canhu inakum idan la mushrikuun atabari fii tafsiri bisanadin xasan waxaa warka soo gaabin oo magudho ah afguriso ah qowluhu tacaala fii suurati الnisa alam tara ilى اladiin nabigu miyadan u jeedin baa le qolyihii kuwii kuwa yazcumuuna sheeganaya ku andacoonaya anahum aamanuu bima unzila ilayk wma unzila min qablika min alkutub asaabiqa walambiya ayagoo intaaba sheegtay andacoodkay andacoonhayaan waxaa beeninhaya yuriiduuna an yataxaakamuu ila taaquut kulli macbuudin siwa allah aw kulu ma tajaawaza bihi اlcabdu xaddahu waa taaquut wey idan yuriiduuna an yataxaakam ila طaaquut kulu taxaakumin ilaa gayri sharci اllahi waa taxaakum ila طaaquut wey ru'uusu awaaqiidna hams usul alaaa iyo shacabda ku qoray laga firiy meel kale ma jirtaba shan ba u waaweyn awaaqiidda ayada yuriiduuna an yataxaakama ila طaaquuti waqad umiruu an yakfuruu bih wqad umiruu bihi an yakfuruu bihi wayuriidu الshayطaanu an yudilahum dalaala baciida an yudilahum dalaalan baciida waa baadi fog idan shirkii gaalnimo wey diinta laga baxo ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh fi kitaabi asaarihim almasluud calaa shatim arasul wuxuu leeyahay mujarad aad doonto ad ku gaaloobaysaa muja doonidda aad doonto inaad berri aad aaddo xugum aan kitaabka rabbiga ahayn oo lagugu xukumo kadibna aad qaadato dooniddaa keliya eed qalbiga ka doontae damaacday baa gaalnimo ah ma inaad samayso maba ahaba inaad samayso oo tagto ood foororsato oo madaxa gundhiso oo birta lagu garaacood indhaha taagto maba ah hawsha laga hadlayo doonitaanka aad niyada ka doontee damaacyadaabaa sharecada kaga baxaysa maa daahirka aayaddaa saas ah aayaddu maxay tiri yacmaluuna yasnacuuna yafcaluuna maysan odhan alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayk wamaa unzila min qab yuriiduuna la yidhi bas aayaddaaba ku cad haddana doonahaya an yataxakamu ila طaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih waa ku caddahay aayadahaasoo dhan ba waxaad ku xoojisaa marka masalaة اlxukm wاlxaakimiya wاtaxaakum ila kitaab اllah inay tahay masala asaasiya usuuliya caqadiya sharط lisixati iimaanika aladii tadacihi waa iska caddahay idan marka aayadaha ah wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اlkaafiruun wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اظaalimuun wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaaika hum lkaafiruun hum lfaasiquun inaad fahmi weydaayey wax dhiba maaha inaad fahamtahay wax culays kumaysan ujeedaa bimacnaa waaba soo caddatayba qur-aankaaba soo sharxayba waxaa laga hadlay waa anagii soo guurinay asheekh maxamed amin ashanqiiti fii kutubihi ka soo guurinay ayi nidaam kasta iyo dastuurka toy umma dejisay ama baarlamaan ha dejiyo ama jin iyo insi ha kitaabka rabbiga iyo sharciga ilaahay khilaafsan yahay waxaa la yihahdaa waa nidaamu taaquutin wa ibliisin ruuxii raacana kii dejiyena waa musharic kii raacayna jin buu shaydan buu caabudaya cibaado wey yaa bani aad alam axad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayطaan nin shaydaan u sujuuda u rukuucahayo maba jirin hadda ka hor beryahan baa maraykanka lagu sheegaa ma aqaan saa u jirte ma jirin idan shaydaanka cibaadadiisu waxaa weeye wuxuu kuu qurxinaya macaasida ama kufriyaadkai gaalnimada iyo diin la inaad ku raacdo asaguna waa macbuud aduguna caabid baa tahay wuxuu kuu qurxinaya waa sharcigiisii kitaabkiisi wey kitaabkii shaydaan ibliis kitaabkiisi bal kaanuu yacbuduuna aljinna waa inaga soo marray malaa'igta marka la weydiiyo ahaulaa iyaakum kaanuu yacbuduun qaaluu subxaanaka anta waliyuna min duunihim bal kaanuu yacbuduuna aljin ibliis marka aakhare la tago uu ku kufriyi doonaa inii kafartu bima ashraktumuunii min qabl wuu yaqaanaa waa faqiih wuu fahamsan yahay wuxuu asagu qurxiya haddii lagu raaco inay mushrikiin yihin dadka asagoo ku raacay wuu la socdaa waa ciyaal suuq waa og yahay inii kafartu bima ashraktumuuni la wadaajintaada rabbi waxay igu darteen eed anigan i caabudayseen ilaahayna ka caabudayseen anna isii marayseen ama waxuuniga yeelayseen shirkigii noocaasa anuu maanta kuma jiro xaqiiqada baa la hayaa wey idan warku war iska cad weeye ayib wain yadcuuna ilaa shayطaana mariida waa inaga soo maray wain yadcuun ay in yacbuduun wey ma caabudahayaan dadkan shareecada khilaafay ilaa shayطaana mariidan shayطaana caniida idan aayaduhu sidaasay iskaga cad yihiin hadihi xaqiiqa waxaa weeyaan la fahmo oo ah alxaakimiya wاlxukm wاtaxaakum ila kitaab اllahi wa bikitaab اllahi wa bisharcihi waa qeyb asaasi oo ka mida min tawxiid اrububiya min tawxiid اrububiya la min twxiid اlasmaءi wالصifaat wala min twxiid اluluhiya wاlcibaada wainama huwa waa qismi asaasi oo ka mid ah min twxiid اrububiya min twxiid اlkhaaliqiya wey lanno twxiid اlkhaaliqiya ama waxdat alkhaaliqiya waxay keenaysaa waxdat alxaakimiya abuuruhu ku abuuray ee ku sameeyey ee ku haysiiyey hadduu keli yahay taa waxaa ka dhalan maamulaha ku maamulhayana ee ku hagahaya ku hogaaminna waxaana kuu diiday waxna kaa reebina keligii wey taladu ma qaybsanto taladu hadday xagga abuurka iyo khalqiga rabbi ka timid xukumka iyo hogaaminta iyo kala saariddana ilaahay baa iska leh yaqusu alxaqa wahuwa khayru اlfaasiliin wa huwa axkamu اlxaakimiin warku waa iska cadyahay taa waa mid waxaa inoo yimid dadkii ama boqoradii ama madaxweynayaashii ama dastuurkii baarlamaanka man u jeegaa sharcigay dejiyeenee kitaabka rabbiga ay khilaafsanaa ama shareecada khilaafsanaa waxaan leenahay dadkii arrintaa hadday ku raacaan bulshadii hadday dadka wax dejiyey ku raacaan oy madaxweynuhu ku raacaan oo dastuur la-aantii la dejiyay ay rumeeyeen oy qaataan oy ku kala baxaan ayagu waa mushrikiin fii shirki alcibaada bay ku jiraan ama fii shirki taacay ku jiraan kii dejiyee musharic ahaa baarlamaankii madaxweynihii boqorkii musharic ahaa wuxuu ku jiraa fii shirki اrububiya shirku الtashriici wاlamr kuwii ku raacay ee bulshada daba joogana waxay ku jiraan shirku اlcibaada oo ah shirku طaaca ama shirku maxaan leenahay waxay ku jiraan baan leenahay shirku طaaca shirk alcibaada shirku اluluhiya ku jiraan wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun halkaasay ka sardayaan hayaan ayagu warku waa iska cadyahay maxaa yeelay aayaddaaba caddayn suuratlmaa-ida ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah waa iska caddahay qolyihii sharciga dejiyey ama sharcigii rabbigay bedele ee yidhi waxay rabbi xarimay waa xalaal wuxuu rabbi xalilayna waa xaraam yidhi ilaahay wuxuu ku magacaabay rabbiye inay yihiin maxaa yeele shirkigaa shirku rububiya ah hawluu rabbi lahaabay faraha la galeen oo min afcaalihi ka mid a wa qudratii u khuduucaysa wa mashiiatii wa qudratii idan ittakhaduu axbaarahum culummadii yahuudeed wa ruhbaanahum kuwa nasaaru arbaaban rabbiyaal bay ka dhigtay min duuni illah waalmasiixa bna maryam sidoo kale wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaa ilaahan waaxida hal ilaah bas inay caabudo u fiirsa hadda wuxuu raacay haddaynu ku wuxuu sameeyey haddaynu ku raacno inagu caabidiin bay nahay yaana caabudaynaa baarlamaankan caabudayna aayadday ku caddahay wamaa umiruu ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum aayaddaa si fiican u fiiri wa rubaanahum min duuni illaahi waalmasiixa bna maryam wamaa umiruu maxaa daba yaalla ilaa liyacbuduu ilahan waaxida ilaa ilaahan waaxida idan nabi ciise iyo axbaartii hawsha dejiyey iyo maxaan ku dhadaayey waa laga maxaa looga gooyey nabi ciise soo shuqulkuma waa la dulmiyey ayagaa ku xadgudbay saasaa looga gooyey axbaaran wa rubaanahum tiliyey baa waxaa la yidhi walmasiix abna maryam ayib idan ayaga dejina waa rabbiyaal inaga ku raacayna ayagaan caabudaynaa ilaa liyacbuduu baa wacdaysa laa ilaaha ilaa huwa subxaanah wa tacaala camaa yushrikuun shirkina waa cadiha mushrik baa adiga caabid baa tahay waxaad caabudaysaa baarlamaanka sharciga dejiyey asaguna waa musharico waa rabbi burhkusan buu ku haysta la soco calankana waa kuu dejinhaya aayaddu waa sariix way iska caddahay marka wareega caddaysi marka hawshaas dib ha loo feeriyo haddii intaa lagu dayn lahaa aayaddu waa ku filayd qadiyada inay aayaddu caddayso min jamiici jawaanib ay ka qaadda boorhkii habaaska aayaddaa ku filayd laakiin min luطfi illaahi wa raxmatihi intaa lagagama hadhinay rabbi baa subxaanahu wa tacaala caddeeyayo waxaa kugu filan waa in aطactumuuhum inakum la mushrikuun haddaad odhan lahayd wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxidan laa ilaaha ilaa hu kuma filo in aan dhahno ninkii sharciga dejinay waa rabbi kii ku raacayna waa caabid caabudaya dejiyihii aayaddu kuma fillo ancaan baan kugu samaynin wain aطactumuuhum inakum la mushrikuun intaba haddaa diidoon indhaha fiyixisood soo taabto nabi maxamed oo fasirhay loo kala hari maayo cadi ibnu xaatim xadiidkiisa waa inaga soo maray markuu soo laabtay nasraani buu ahaa nin carbeed wey laakiin wuu nasaaroobay weliba nasra nasraaniya munxarifa mubadela ayuu haystay dhaalim buu ahaa qabla islaami khashuum ah oo mirbaac iyo cushuur iyo wax qaata dhib badan bacdamaa uu soo laabtay intuusan weli tawxiidka ku dhawaaqin iyo wuxuu ku soo beegmay nabi maxamed buu u yimid nabigu waa la niqaashay maxaa ku caydinhayaa la yii su-aalihii maalinka la weydiiyey ybn waxaa la ya cadiy bna xaatim maa yufiruka min allahi baa la yidhi maxaa diinta kaa fiijinay adiga sii orday carari badaa usi cararaaye marka carabu jabtay oo ciidamahii gulib lasoo kiciy buu fiigay adiga carara aggeed carariba aggeed socotaa maxaa kaa maqan ma waxaa ku dhibi in lagu yihahda canshuurtan iyo dadkan aad dulmaysa iyo isbaaran ummadda ka dah ilaahay keligii caabud sharciga ilaahay nabiga usoo dhibanaya raac intaasaa dhib kugu haysan ma annaga wax kuu dirsanayna maxaa laguu dirsaday ma i raac baa lagu yidhi ma geel baad noo raacdaa ma beer baad shimbir noogu celisaa maxaa kaa maqan annaga noo sheeqay kumaana dhihin ilahay keligii caabud yay dhib ku haysaa ya ahl alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawa oo nabi maxamed waxaad ku tiraahdaa ahlu kitaabo kaaya bal sidana miis iskuukan keena bal gogol weyn iyo geed inoo xaarisiisaba ilaa kalimatin sawa kelima caadila wey gar iyo waadhi iyo erey inoo dhexeeyo annagana aan nagu fadhiin oo nagu qalloocinayn idinkuna aan dilqaaf idinku qaadayn oo dhexdhexaada bal aan ku wada hadalno waa maxay anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shaya walaa yatakida bacduna bacdan arbaaba min duuni illah war cad war niman yaho ilahay caabudno soo war soo gar haye alla loo shariig gar labaad wey qodob saddexaad barhkeen barh kale caabudin yaan lays addoonsanin maxay tahay waxaan mid ha loo sujuudaa loo fariirsado xukunka isagaa dejin calankaa la dejin hala qallafo maxay qallafinhay ruux bani aadam muxtarim aan ahay naqaskaa laisku saacad ha la aamuso feer xanuunka maxaa ku sheekh walaa yatakida bacduna bacdan arbaaban min duuni saddexdaa qodob nabi maxamed ogu yeedh baale ahlu kitaab waa gar hada inoo wada dhexeeya wey adigana kuguma qalooc annaga kuma qalooc nin wax kaga jaban yahay lama arko fa in tawallow hadday diidaan soomaayo dhan yeeli mayno miyaan mujaamaynaa rabbi ma isqarinaa tartiib arrima diblomaasi ah nifaaq almadani miyaan dhan maya dhawaaqaa liku adima faquuluu shhaduu biannaa muslimuun annagu waa hoggaansanay waxaan u hoggaansannahay alaa nacbuda ila اllah walaa nushrika bihi shay walaa ytakhida bacduna bacda arbaaba min duun illah saddexdana waa hogaansan ninki diina dan yeelkiis mujaamale iyo ma annaga waxaan nahay muslimiinta qonyor socodka iyo nidaam ishtiraakio loo dhan yaha la samayn doonaa iyo bulshadaas wax u dhantay bulshadaas wax u dhantay wax ka socon maayo bulshadoo soomaaliyed gaalay leedahay munaafiqiin bay leedahay mujrimiin bay leedahay fasaqiyo fajaray leedahay mid faasiqo in la xidho u baahan bay leedahay midaan marhaatigiisi la qabaynin bay leedahay wax loo dhan yahy lama arko loo dhan yahay maxay tahay haddaad maqasho wax loo dhan yahay loo dhan yahay waa gaalnimo salkeed bulshadoo soomaaliyeed diin bay leedahay dhaqan islaam bay lahayd diintii ha lagu kala baxo kitaabka rabbigay wadaadla yaqaan oo aqoon dheeraada leh ha la saaro ha dejiyeen khudadii istraatiijiyadii istaraatiijiyadii ummadda lagu maamuli lahaa iyo diinteed ha caddeeyeen meel ha u jiheeyeen laakiin caami iyo shacab iyo haween iyo makas iyo niman muqayiriin naftu hayso wada saka indhuhu fuul yihiin iyo dadka ummadda lagu lugeyn culaab weeye waa adoo luudahayo oo lagugu jabiyo weeye filki lagugu jabiyo wey weligaa dhaqaaqi mayse ragaadkii nayntiga idan galeba amminka ku jira maxaa yila xaajadu meelaysan dirin baa four point five socon weyday xagee geyseen laa four point five baan soconaynin walaa cartaan soconaynin walaa sodaraan soconaynin walaa faarey baan soconayn wax soconayn lama arko ilaa kitaabka rabbiga loo laabto yaa run lisu sheegee waxba dhaqaaqi maayo ama si fiican u gaalooba gaalaba leeqaana bannaanka mara oo warki warkiina cadaysta adduunka ha laydinku nicmeeyo aakharana naar ha laydinku jaqiiqiyo warkao dhan yahy ama islaamkaad sheeganaysaan ka run sheega laakiin laba reer dhexaad waxba ka socon maayo mudabdabiina bayna dalika laa ilaaha awlaa walaa ilaa haula waa taqaanaa ina almunaafiqiina fi darak wey halkaan baa la tegi marka warku waa inu iska cadaadaa fiican saasaa le fain tawallow faquulu ashhaduu biannaa muslimuun warku waa dhan yahay almuhim cadiy ibni xaatim markuu nabigu u yimid asagoo maqaba macatab saliibka bahalka u qaba ayuu nabiga ku baxay nabigu waxaa looga bilaabay yaa cadiy iqra haada alwathana canka le horta bal sanamka iska siib horta aan wada hadal sanamka iska siib barkin buu nabigu ku fadhiy oga kacay ku fadhiisa buui martibaa ta xurmada iyo sharafta iyo maamuuska iyo fadhiga hore nabigaa muta sal ly slam laakiin martihaan baa loogu yimid gurigaada ninka kugu yimid inaad u kacdo weeyo hagaajisood maamuusta anaa weyn oo sheekaa socon mayso hawsha nabigu barkinta buu ku fadhiisa buui laakiin sanamka qoorta ka taa waxaa weeye masaladu hadday masalo shirki tahay qunyar socod iyo ha loo yarkaadiye iyo awood aan yeelna ma laha malaha laha sheekh maxaakimtu maalinkay ku habsadeen muqdisho kitaabka inay banaanka soo dhigaan baad rabay socon mayso inaad gaari marba mada war haya inaad gaadhi cimrigaada war oma haysid bukhaariga soo dhigo kitaabka halkaa ku yaalla wuxuu sheegaan ku siin maca salaama hala yarkaade waddanka inay qabtaan la sugay waa sheeko raqiisa wey siyaasiyiin calmaaniyiin warkood wey masaladu masalo sharci markay tahay mujaamala ma laha in la isdaba dhig ma laha wereega cadaysi iyo dawacayn ma laha nabig wuxuu i ukaada warfarinta ku fadhiiso laakiin sanamka siib ma ugaaska dhannaa ee carab xukume iyo nasaaro dhan ba haystay ee loo sujuudayo baad nabig waxad ka bilaasad ka siiba sanamka socon mayso wuu siibay xabku u tuuray suuratu tooba nabigu akrinhayay qur-aankiiba nabigu way sal l slam wuxuu nabigu soo gaaray aayaddan itakaduu axbaarahum wa arbaaba min duuni illahi wاlmasiixa bna maryam wmaa umiruu ila liyacbuduu ilaha waaxida aayadda waa waa nin carbeedoo luqada yaqaan lafdigaa ku dhegay marka aayadda qabatay way turuqday caydhin cunaa la yidhi calooshiisu ka yucuul qabaa qashti iyo dhab waxaad moodi ina lagugu soo maqan yahay haddaad wax soo xadood meel fadhiisato shaqadhiiyo dhabo adag kugu socotaa idan wuxuu nebi maxamedow maa kunaa nacbuduhum wmaa umiruu ila liyacbuduu ilaaha waaxida laa ilaaha ilaa hu subxaanah wa tacala camaa yushrikuun intaan dambe nebi maxamedow deelqaf baa ku jira dalab bay leedahay annagayna weeraraysaa annagu dhaqan maana caabudayn cibaadada wuxuu u qaatay in loo sujuudo boobabka loo sujuudo qayska loo sujuudo loo rukuuco loo tukado buu u qaatay cibaadadu saa waa ka ballaadhan tahay hadalka runta la sheego la faro waa cibaado wax kastoo rabbigay jecel yahay waa cibaado wax kastoo diintu ku farta waa cibaado cibaadadu salaadii sujuudiy soonbase maaha in rabbigay kitaabkiisa lagu kala baxo cibaado wey in ilaahay khayrkii sharcigiisi la raacana waa cibaado shaydaan inka rabbigay lagu ekeystana waa cibaadat subxaanahu wa tacaala idan nabigu wuxuu yihi sal ly slam masaaas ahaa waxaad ka didaana aqaane sug baa la yidhi bal fii riwaaya wuxuu y qultu ya rasul ma kunaa natakidhum arbaaban rabbiyaal kamaana dhegin jirin nabig wuxuu ihi balaa alla magana waa ka dhegan jirteen nabig waa ku caddeeyey masaasa ka leex maa nabigu waa ku dhalaaya sheeg horta alla magana waad ka dhegan rabbi bay idiin ahaayeen waad caabudayseen alaysa yuxiluuna lakum maa xarama allahu maa xurima calaykum miyaysan idin banayn jirin wixii laydinka xarrimay waa bannaan tahay raaca qalid caaliman talqa allaha saaliman soco wey wayuxarimuuna calaykum maa axala allaahu lakum miyaysan idinka xarimi jirin wuxuu rabbi idiin baneeyey oysan xalili jirin wuxuu rabbi xarimay fa tuxarimuuna wuu gar qadanhayaa wuxuu hi qultu ha inta hadday tahay cibaadadu iyo shirkiga la sheegay iyo rabbinimadku hadday hawshaa tahay ha allamaga waa samayn jir annagoo garanayna inay qalloocin hayaan la jeefiyaana banaan ku raac waay isaga akhra meel la geyni ma sag akhra meel log waad aragtaa inuu khaldan yahay wayba kuu muuqataa inuu kitabka rabbiga khilaafay idan markii caamadu ka calaacay waxay dheheen wadaad qiilo ku banaystay iyo quluc qandi u ku rita asagaa labay dheh qandi u ku ridan lahaana wuu wataa qariiradkiisi waa wataa qiilku u banaysan lahaana wuu keensanhaya ah, wa qiila minhaaj waxaa ku qoranba kuang baa dhamaata olo kusii radaya qalqalo kusii radahaya tacaayad wuxuun baa ka jiray kolle wixii keenay baa jira dib ha lasu soxo nabigu marka wuxuu yihi haddaad qirtay tilka cibaadatuhum caabuditaankaad caabudi jirteen wataasaa wax kale ma aha xudayfa bn yaman xadidka waan soo maray taqriijkiisi dib ha lagu laabto xudayfa bn yaman yaa la weydiiyey akaanuu yacbuduunahum ma caabudi jireen bal aayaddan tafsiirkeeda miyay u sujuudi jireen ma u soomi jireen ma u salaadi jireen ma u xajihi jireen maxay tahay qaala lab maya maxay samayn jireen waa yahay walaakinahum kaanuu yuxiluuna lahum اlxaraam fayuxiluuna wa yuxarimuuna calayhim اlxalaal fayuxarimuuna war ku cadda maysan cibaadada u taqaanaan tan weyn u taqaanaan ma ahayne masalatu tashriic masalatu taxliili wataxriim oo kitaabka rabbigay khilaafsan bay ku raaci jireen ayagoo garanaya inay kitabka khilaafsan tahay idan hada huwa ashirk wاlcibaada abalbukhtari saciid ibnu fayrus inu habaan filaya magaciisu taabicigaas ba asagoo la weydiiyey wuxuu ihi ama inahum low amaruuhum an yacbuduuhum min duuni illahi ma aaacuhum bustaabigu hadday odhan lahaayeen niman yahu annagaa boqoradii ah annagaa culummadii ah ummadii ugu wanaagsan culummadeeda haddii rubaantii iyo axbaartii baanu nahay kuraas baanu ku fadhiisan xoogow hala soo sujuudo hala soo foorasado hala soo gurgurto ma aysan yeelin bul waktiga marka la gaaro laba ragcadood noo tukada xilliga marka la sadaqaha la bixiyo xilliga marka la gaaro ha naloo soomo hanaloo sujuud hanaloo xajiyo marna maysan yeelan bur inagu laakiin ahlu qaabuurka waan u soomi jirray waan u xajiyi jirray waan ku dawaafi jirray waan u gurguuran jirray waan u sujuudi jirray iska bada wa kale hal kilomitr meel ku dhow taqriiban dembe la-aan hamsiina mitran ba anugu arkay iyadoo loo gurguuranayo gacan baa meel laga soo taagi laga buuxiyey xarash iyo alaab la saaray iyo la xarxadhay oo quruxsanoo nooc kalaba ah oodan garanayno dhalo barfumo lagu jabiyey markaas waa kasoo gurgurinaysaa markaad bilicda wadaadka aragta waa inaad soo gurgurato saa usoo gurguran usoo gurisay ilma yaro socodbarad ah markaad dhunkato baad gurguran haddana markaad sheekha kallayba dhacabaar socotaad istaagi ma istaagi kartid eedan darro wey halkan dhow hadaad ku istaagto eed daraad samaysa soco markaad fogaato ood sheekha kasii libdhayso markaa istaag hawl iska jirta wey taabicu marka wuxuu leeyahy hadday amri lahaayeen in loo sujuudo oo la la caabudo ma aysan yeeleenb walaakinahum amaruuhum maxay sameeyeen taabiciu walaakinahum amaruuhum fajacaluu xalaalahu xaraama wa xaraamahu xalaala faataacuuhum fa kaanat tilka rububiya rabbinimada rabbi sheego taaburiya kaas bicin shay xaaraanay xalaal oga dhigeen xalaal bay xaaraan u bedeleen waa ku raaceen way amreen waa iska daba kaceen idan waxaa noo soo baxday qaacida layaa baryahan dambe waliyu lmri acrafu lilmaslaxa madaxweynaha iyo boqorka ayaa arrintan garanaya loo daayo adigana caalamka waxad qabanaysa boqorkaa garanayo boqorka jaahilka waxbuu gagaan karaba jirinba weysada ba ansixi kari idan tawxiid alxaakimiya waxaan leenahay waa min masaa'il min lawaasim kalimati laa ilaha illa allah wey ama xaakimiya ku magacoow ama tadbiiqu shariica dheh ama ataxaakum ila kitaab illahi dheh laa laa ba's tawxiid alxaakimiya waa bidca maxaa bidca sheekh ma magacaad ku dhegan tahay alasma laysa tawqifiya baaraka allah fiik fi fi nabiyina muamed fi asmaai nabiyina wa fi asmaa illahi wa sifaatihi howlahaasa tawqiifi ah magaciska mustalax ah oo macno shareecada ku sugan tusahayay laa ba'sa bih macnaha uu ereygan xambaarsan yahay kitaabka rabbiga ma ku sugan yahay bal waa asal asiil ah oo min sixati iimaani ka mid a waa shar lisixati aliimaan hadday saa tahay waxaad wadadha adugu magacun tusi kara shareecadana aan ka hor imanayn xumaana aan xambaarsanayn xaqiiqadii loogu talagalayna aan ka fogayn ku magaco walaa ba'sa bidalik walaa mushaxata biاlisilaax maa lam tukhaalif alqawaacid wa hada allafd wاlsm ama tasmiyadan ama musطalaxan lam yukhaalif laa qaacida bal huwa muwaafiq lilqawacid alislaamiya taa waa iska caddahay warkaynu soo gaabine waxaan leenahay marka masalatu alxaakimiya oo masalatu taxaakum ila kitaabila la marahayo dhow arrimood baa laysku khaldaayo bacdu lmuqridiin wa bacdu ahli اlahwaa wabacad man laa yadri maa yaquul wamaa yakhruj min ra'sihi ama nin doonaya inuu ummadda qaarkeed minjaxaabiyo oo timbara dhabarka kaga dhufto yaa dhowr qaab u dhaqma dhowr qaaba loo dhaqmo khaldan baa wax ka tilmaamayna nin baa marka la sheego khada'a koobaad waa saxbu lqadiya ilaa mowqifin taarikhiyin qadiim marka masalatu اlxukm wa taxaakum ila kitaab اllah wa tadbiiq الshariica alislaamiya wa masalatu taxliil wataxriim wاtashriic wاlamr wاطaaca wاlxukmi la marayo nin baa durbo wuxuu u boodiyay khawaarij niman layaa jiray oo waa sidee maxaad cer ka dooni anaaba kula hadlahaye yowmu naharawani iyo cali bin aalib iyo khawaarij baa lagaaga soo qaban iyo naafic alasraq halkaasa la aadi oo maxaa laga doonaya waxaa la rabaa niman ummadda dhexdeeda sumcad darro ku leh oo ahlulbidac ah oo la necab yahay oo tadaruf iyo tashadud ku jiro ummadda muslimiintu ay ka ergsantaho xumaanteedii oo la yaqaano yaa la rabaa marba haddaad boodh la yidhaahda laa xukma ilaa lilaah tadbiiqu shariica alislaamiya waa waajib baa taagata boodh la yidhaahdo in ilxukmu ila lilahi amar an laa tacbudu ilaa iyaa ittakhaduu axbaaran baa kuu qoran fa tilka cibaadatum marba haddaad ku dhawaaqdood boodhkaa kor u taagto waxa le boodhkan boodhka khawaarij wey adaguna adun baa nasirhaya mooyeene khaariji baa tahay mowqif taarikhioo la yaqaanay baa lala soo ordahay maxaa yeelay ruuxu u horreeyey ku dhawaaqay odhanhayaan in xukmu ilaa lilah khawaarij bay ahay isla markaa marka waxaa kugu dhaco tuhmo ummaddu way kaa shakii dacwadii iyo dhambaalkii iyo baaqi wanaagsanaa eed ku baaqdayna waxaa wuxuu u muuqanayaa inuu yahay baaqii khawaarijii hore ee munxarifka ah, la yaqaanay ee qulowga ahaa tadarufka ah isla markaa marka baa cagaha laga bixiyey adiga tiin balaa lagugu dhuftay khaariji khawaarij tora lagugu xidhay labaa la isku kooleeyey aayaddan waa laga hoos qaadahaya waa ku dhammaatay marka ayada bannaan baa taagantay waxaa marka haboon markaa arrintaa la cilaajinayo dhowr arrimood in la fiiriyo ruux kastoo ummadda ugu baaqay in shareecada rabbiga lagu xukumo xukumka rabbigana lasoo nooleeyo تطبيق shareca alislaamiya laga howlgalo marka mowqifka taariikhiga qadiimka lagu riixayo dhowr arrimood baa u baahan in la ogaado qodobka waxaan leenahay alkhawaarij inay boorhkaa taagaan oo yidhahdaan in alxukmu ila lilah ama laa xukma ila lilah ay yidhaahdaan qad asaabuu fi dalik fii rafci hada shicaar waa ku habsadeen waxayna la yimaadeen mowqif mudan in loogu qoro bimaai dahab aw bimaai alcuyuun samihi maa shiit laakinahum akhta'uu fii taxqiiqi almanaad fii taxqiiqi manaad alxukm intaasay ku khaldameen inay boodhkaa taagaan oo arrintaa ku dhawaaqaan oy u saceeyaan waa ku saxnaayeen miya fi lmiya laakiin waxay ku gafeen xaggeen saaraynaa goormo wey markaan dhahayno ninkanow waxaad khilaafsan tahay laa xukma ila lilah in alxukmu ila lilah wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxida baad khilaafsan tahay waa kuma waa ninkee mase yihiin nimankan haysataan intaan bay ku khaldameen taana waa arrin u baahan in umadda laga dig waxaan leenahay marka afa allahi abtagii xakaman xaggeen ka marayna afa allahi abtagii xakaman wa huwa aladii anzala ilaykum اlkitaab mufasala wma اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmu ilى اllah fain tanaasactum fi shayin faruduu in اlxukmu aayadihii badnaa dhowrka ahaa kaxee faاlxukmu lilahi اlcaliy اlkabiir idan marka waxay khawaarij la dhawaaqinaya alxukmu laa xukma ila lilah ama alxukmu ila ma saxnaayon aayada mawaafaqsan yahay madmuunka kelimada tadbiiqa ha i dambeeyo ninka la saari ha i dambeeyo cali iyo ibni cabaas ha i dambeeyeen mucaawiya raggiisu ha dambeeyeen shicaarkan iyo boodhkan iyo halkudhegan ay la istaageen iyo mabda'an ay ku dhawaaqeen qur-aanka rabbigay iyo sunnada nebi maxamed ma waafaqsanya mise maya waa in la isweydiiyo cali ma mutaa oo cumar ma mutaa oo cusmaan ma mutaa oo saxaaba ma mutaa ay dambayso laakiin waxay ku dhawaaqeen waa saxan yahay war bannaanka yaallo wey marka waxaan leenahay khawaarij waxay unku khaldameen fii taxqiiqi manaati alxukmi bay ku khaldameen tafsiirkooduna wuxuu noqday min baabi wadci اlumuuri fii hayri mawdiciha ama min baabi wadci shay fii hayri mawdici intaa waa arrin iska cad wey sidaa darteed bay selafku la niqaasheen oo cali la niqaashay oo ibnu cabaas loo diray oo taqaanaan selafku taabiciin iyo khayrkood nin nin loogu diri jiray marna lala jaari jiray war iska cad wey <clears throat> laakiin cali iyo mucaawiya waxay u sacaynayeen oo u dagaalamayeen wuxuu ahaa tatbiiqu sharc alislaamiya nin kasta wuxuu u dagaalamayay wuxuu ahaa kitaabka rabbiga ha lagu dhaqmo caliw adaa dhan oga baydhay iyo mehe mucaawiya adaa ka baydhay dagaalka dhan baa ku dhisnaaba ee layskuma haynin kitaabka rabbiga aan oo u kaadso dastuur ha la dejiyo qawaaniin ha la dejiyo qodobka labaatan iyo sagaalaad baa ku haya saddex boqol iyo lix baa kugu dhegan xeerkaasaa kugu soo baxay dastuurkii la dejiyey two thousand one baa ku haya warkaasaa jiray cali shuruudiisa waxaa ka mid a markii uu xakamkii sameeyey ay sameeyeen raggii hawsha gelayay ummadda dhiigeeda kala qaboojinayey ee macaawiya ka socday iyo kuwa cali ka socday markuu khawaarij la hadlay wuxuu ku yidhi ishtaratu cala alxakamayn labada xakam een diray labada gargooye waxaan u diray oon shardi aan la galay buui an yuxyaa maa axya alqur'aan qur'aanku wuxuu nooleeyey inay nooleeyaan wa an yumiita maa amaata alqur'aan inay dilaan oo cagta mariyeen wuxuu qur'aanka cagta mariyey fain xakma bxukm اlqur'ani falaysa lana an nukhaalif xukman yuxkam bima fi اlqur'an wain abaya hadday diidaan labada xakam diidaan fanaxnu min xukmihima bara buuri hadday kitaabka rabbigay khilaafaan ayaga iyo waxay sheegeen beri baan ka nahay hadday ku habsadaan facla ra'si wاlcayn waxay u sacyin baaba taa ahaaba marka waxay ku khaldameen khawaarij in اlxukmu ila lilah iyo laa xukma ilaa lilah inay ku dabaqaan cali iyo mucaawiya oo saxaabadiisa saaraan oy dhahaan shardigan idinku maydan oofina bannaankaad ka tihiin haddaba gaalaad tihiin bay ku khaldameen amaa inay kelimadaa ku dhawaaqaan waa ruknun waa aslun asiil min asharica alislaamiya wey taa waa in layska ogaado idan mowqifka taariikhiga ah iyo waxaan hadda maraynaa laba kala baab wey waxaan hadda maraynaa masalada hadda aanu marayna waxaa weeye war hadday gar dhacdo dad ummaddan muslimiinta maanta dunida ku nool war ma kitaabka rabbiga iyo sharciga rabbigii baa lagu xukumi mise waxay xaq u leeyihiin ama bannaan in qaanuun reer yurub iyo faransiis iyo ingiriis iyo maraykan iyo gaale iyo muslimiin kuwa ku sheega ay dejiyeen in lagu xukumo hada maxalu lkhilaaf waxaan anagu hadda leenahay waxaa weeye laa xukma lixukmi الrumaani wاlfurus walaa licarabi اljaahiliya warkaasaan taagana nimanna waxay leeyihiin waa iska bannaantahay lagu gaaloobi maayo xukmu ruuman haddii la qaato haddii mid furus la qaato holandhiis haddii la qaato haddii mayka baakiisi lala wareego had muqdisho aad geysaan wax oo dhan ba kabiira meel kabaa'ir nin sinaysta baad lama tihin axmed xoogo khamre ka baday macsalama maba haddaan kitaabka rabbigay ka tagnaba maadaama aad salaaha tukanaysaan kalina ku dhawaaqaysaan haddaad alxukmu bikayri maa anzalaa dhaqanba ka dhigataan jumlatan wa tafsiilan xaggana aydan ku dhawaaqin wax istixlaal ah muslimiin baa tihiin fasaqa waa fasaxantihin idan maxalu niqaashku iyo meesha hadda aynu isku haynayo wixii ay khawaariji isku hayeen saxaabo waa laba kalaba saxaabo diinta dabaqaysa oo u dhimanaysa oo u halgamaysa oo hogaaminaysa bay u arkahayeen ra'yigooda xunkee daciifkaa ah inay khaldameen bay khawaarij u arkayeen saxaabada saxaabada marka waxaan jireen ku dabaqahaya oo madaxa ka garaacahaya iyo qadiyadda hadda taaganay culamado dhan ba isla qirhayaan kulligood ba waxay leeyihin kitabka rabbi waa laga tegey ilaa uu shaamuk bu yidhi naxnu fii mujtamacaatin jaahiliya laa taxkum bikitaab illah wabisunati rasuulih fi dawaa'ir alxukuumiya wa fi lmustashfiyaat maxamed amaan jaami naxnu fii riddatin buu leeyahay riddaa lagu jiraa ridda qarn alcishriin baa loo yaqaanaa abulxasan nadawi waxaan ku jiraa bu riddatun walaa abaabakra laha doctor cabdisaciid cabdulwaaris ibnu saciid miyu ah magaciisii wuxuu leeyahy naxnu fii riddatin saamita gaalnimo aamusan oo siqaysa oo sanka kaga geli baa socota war iska cadoo banaanka yaalla wey laakiin khawaarij meelaan dhibba ka jirin oo muslimiintu saxan yihiin oo kitaabka rabbigay xarfan bixarfan loo dabaqayo oo nin ka lexdana seeftu ay qaadayso bay lafcad tobin ku qabteen war meesha lafcad tobin qaban maayo xoogo hilib iyo lud iyo baa la rabaaye meel lafcad tobin laguma kaari waxbaana soo jeedi maysid ummaddaa lagoyn ummad ka tagtay diintii oo inaga soo cadaynay jamiica almajaalaat almajaal alijtimaaci alsiyaasi althaqaafi alfikri altacliimi cilaaqaad jamiica almajaalaat in diintii laga tago waa inaga soo cadday oo gurba lagu jiro aan caadi ahayn bada alislaamu hariiban la marayo wadciga hadda aanu marayna iyo war wadciga khawaarij ee saxaaba xukunka saaranay seebta ila dul tageen ma isku baab isku baab ma aha brotocool baa dejisan iyo qawaaniin baa ummadda u qoran la yaqaana caana taa marka waa dhib jiro oo lagu daga wey war khawaarij warkeed xagga gee khawaarij maxay ummaddu ku haysteen bal sheeg waxay waxaasay ku haysteen dadkay haysteen ya saxaabo iyo taabiciin ahlu khayra kitaabka rabbigu dhimanaya ha kuwan maanta jooga marka maxay ii keen aniga khaarija iga soo qaad la booday laa xukma ila lilah nimankaan haysta ii fiir waa yahay ma cali iyo oo kale iyo ibn cabaas ba iska badaaba ma muslimiin boocbooco laakiin fiican oo kitaabka ukm xukumhaya idan aniga igaba soo qaadba inaan khaariji ahay boorhkana la taaganahay laakiin nimankaan haysto een saaraya in alxukmu ila lilah bal ii fiir hadda waa kelimatu ijmaacin in shareecada laga taga sheekh ataxaakum ilaa kitaab illah in laga taga kelimatu ijmaac wey waxaa maxalu khilaafin wa baxin ah dowla sacuudiya wareega cadaysigan iska daaya hoosu soo dega kor boodboodka ha la joojiyo ayib inaad nin tiimbira saato murji baa tahay khaariji baa tahay kanaa ta waba qaban mayso xaqiiqada nuxurka laiskugu iman dadkaan ku dheganayn ka laadlaado bal ilaa firsha wey dhakhtar i geey ha la wiisitay sahaa loo ruxo haddaan gaalnimo aysan ka fanfayn waxba ay weydiin ayib taa waa masala laska ogaado khada kale la sameey waxaa ka mid ah idan waxaynu khawaarij waxay ahayd fii tadbiiq juziya tadbiiqeed baan isku hayay hadda waxaynu isku haynaa fii tasawurin wa اctiqaadin wa mas'ala caqadiya iimaaniya maxaad ka qabta in shareecada rabbigay ummadda lagu dabaqaayey oo lagu xuguntamoo loo lagu kala baxo waa waajib waa saas laakiin ninkii ka taga jumlatan wa tafsiilan sunno iyo kitaabba fogeeya xaggana kule waa jeclahayd muslim baanay ciidaha soo tukada munaasabaadka laakiin hal aayad walaa xarfan waaxida min kitaabi rabbika wa sunati nabi umadda aan ku maamulaynin fi اlqada'i wa fi اlkhusuumaati wa fi اlamwaali wاddima wاlqadaaya aan ku xukumaynin maxaad leedahay muslim faasiqa wey anugu waxaan leeyahay waa kaafir biاllahi اlcadiim mukhrij waa kaafir bilaahi alcadiim bikufrin mukhrijin min almilla min awsac abwaabiha ka baxay walaa akfara fi lcaalam minhu nin ka gaalsanna maba jiraanba liannu wuxuu dhex fadhiyaa juz asaasi oo muhima min tawxiid rububiya rabbigu wuxuu ku haystaa fi lmri alaa lahu alkhalqu walamru baad ku dheganta kii kugu raacayna waa in aactum inakum lamushrikuun wamaa umiruu ila liyacbuduu buu dhex fadhiyaa fatilka cibaadatum fa kaanat tilka rububiya laba marka waa laba qadiyo kala duwan wey ninkan tasawurkuu qabay waxaa weeye haddii sharca laga tago la ilqeeyo camaliyan loo ilqeeyo jumlatan wa tafsiilan arrintu agtiisa ma aysan dhaafin inay weli tahay kabiira min alkabaa'ir kufru duulkuna lagu siro waa kabiira min alkabair la soco nuxurka usoo deg waa kabiira min alkabaa'iri kazina walghiibati walnamiimati maxaan ku dhahaa iyo wixii lamida iyo wsariqa iyo waaas waxaasoo kale wey masaas ha anna waxaa leeyahay ma ahee waa kufri akbara oo gaalnimo ka weynba aysan jirinba waana had lishariicati kuliha wey labadaa marka laba tasawuroo kale fog ba la maraya marka inaad khawaarij meesha kusoo camcamisaay waaba hadal baailba mesh gooshiisaba lama joogo xilligiisana maba joognaba khawaarij hala tago waxay ahaayeen dadka haysanaba inoo fiiriy war dhammaaday inaga iyo waaqiceenan hala yimaado yaan lagu harowsanay ibn cabaas baa yidhi kufrun duuna kufr waa gaari doonaa abi baa daba taagan warka soo gaabiyay ma aqaan inaan yeeli doono kale qodobka labaad waxaa weeye saxbu alqadiya ilaa bacdi mutacaliqaatiha marka qadiyat alxaakimiya wataxaakum ilaa kitaab illahi la sheego nin baa u boodi wuxuu dhihi durba hayaa waaye dowladeedba ka war boqor hebel ka warran ma madaxweyne hebel ka warran ma gaal ukaadi madaxweynaha inuu kaadi waa masأala juز'iya farciya taطbiiqiya waynu isku khilaafi karaa oo horta bal asalka ayn isla sugno ninka fallaadhu isha kaga dhacday salkan ay kaga dhacd maa tidhahdeen tee lagaa bixiyaa baa layihi wuxuu uhi salka iga bixiya aan fadhiisti kadibna isha iga siiba war ninkan boqor hebela inuu gaal yahay ama muslim inoo dambayso wuxuu ku gaalan waan isla baari in lagu wareejiye ma aha oo lagu musaadaro lagugu sameeyo durba lagudaya lagu dafin war ii miiryedhe oday soomaaliyeed baa waayeela ah, mar intuu safar ka yimid ba dhiman dhalinyara ka hoos kaceen magaalada ka warano xoolihii maxaa la iibiye wadaa waa laga hoos kacay markaasuu war ii miiriye buuri hal ii miiriyo wixi dhan bay ka qasi gaadheen ninkas neefkiisi intuu gadnay buu doonahayaa iyo suuqu wuxuu ahaa iyo sayladdu waxay maraysay iyo xoolaha la geyn maanta ku habboon haddii marka laga hoos kaco aggi agga u fiiriyo wixi dhan bu iloobahaya ii miiriye yaa lagula boodin xaakim hebel ikaad warkiisa masalaة اlxukm wالtaxaakum ilى kitaab اllaahi maxaad ka qabtaa haddii kitaabka rabbiga u kaadiya maalinka jumcaha la akrista hala dhunkado ha lagu tukada salaadaha laakiin fi lmaxaakim looyarada waxa u taqaanaan ama maxaakimaha meelaha maxkamadaha ah aan la geynin ka warrama jumlatan ba dowladda qudaad ma laha oo qaadli ma laha haddaaman la geynin ka warrama jumlatan wa tafsiilan wuxuu ku leeyahy wadaadku waa kufrun duuna kufr ay deji jilci kufr duuna kufr kabiir min alkabair saas ha maxaa islam marka kutaa waa yahay lagugu xukumi markaad maxkamaddu tagto xukumkii maraykan qaanuunkii maraykan ba lagugu xukumi masaajidkana bukhaari baa ka shaqeeya masaajidka waxaa ka shaqeeya masxaf iyo bukhaari maxkamaddana waxaa ka shaqeeya qaanuunkii marakin eesh marka islaamka dacwadaas sheeganaysa maxay tahay horta isla tagno kadib ha inoo juska ninkan aan xukumayna magaalba mise ha taana waa in la iska aad iyo aad kadib waxaad caddaynaya inay masaladu iska tahay alxukm al ashkaas masala ijtihaadiya xajaaj ibnu yuusuf baan tusaale usoo qadanayna taawar waxaan u leeyahay masalana waa masalo asal ah midna waa tafriic asalka oon laysla sugin oon laysku raacin oon laysku waafaqin durba in farci loo wareego oo loo boodo hebel maxaa uu xugum ah xaakim hebel maxaa uu xuguma ah loo boodo waa khalad hortan wax isku ogaano meelayna ku kala baxno ayib haddaad tirada waa kabiir weligeedba waa kabiir min alkabaar jumlatan wa tafsiilan haddee niqaash kala inoo furan maxaaba i gaadhsiinaya xasan muxuu yahay oo cali muxuu yahay kan muxuu yahay maa gaadhsiinay asal baaban aan isku waafaqinay masale waa masale iska farciya alxukma cala ashkhaas waqad takhtalifu alaaraa waqad tattafiq ama ta'siilka masalaة اlxukmi wاtaxaakumi ila kitaab الlah waa asl min اlusul ninkaan taxqiijinin kafir bilahi اlcadiim inay masalada alxukm cala ashkhas iska farci tahay waxaa tusahaya qadiyadii xajaaj ibn yuusuf athaqafi salafku waa isku khilaafeen fi kufrihi wa islaamihi niman baa waxay aaminsan inuu yahay kafir biاllahi اlcadiim mu'minu biاljibti wالطaaguut weligina weligiina usan islaaminba bimacnaa bacdama uu dunuubta weyn galay ba islamkiisa usa asixin acmash sulayman ibn mihran min sigaar ataabiciin ya wuxuu leeyahay ikhtalafuu culummadii waxay isku khilaafeen kuufo joogtay aagaas fi lxajaaj ay fii takfiirihi buur in xajaaj liya waa gaal amiirkii muslimiinta haystay ee ama gobernatoriya dhannaa ee wasiiru dowlaha ahaa gaashaandhigga dhannaa reer banu umaye ummadda u dabciye u jilciye ninkii sankaba uga hayay muslimiinta wey kaba awood badnaaba ninka ahaa cabdilmalik iyo khayrkiiba ma gaal baa mise waa muslim baan isku qabanay buuri fa waxay dhaheen ragga iskhilaafsan miman tardow yaad eh, ku ku qanacdaanoo inaan garta u geysanno ku kala baxno aad doonaysaan waa la isfa fiiriyey fa bacduhum mujaahid dhwmey ninka maanta ugu aqoonno muslimiinta waa mujaahid ardayga ibna cabaas shaaficiya bukhaari iyo keyrkiina yaxtajuuna bitafsiiri nin la yaqaano wey ninkaa inoo geeya mujahid ibn jabr almaki waa loo tegey waxaa la yidhi marka mujaahidow ninkaas xajaajaan isku haynaa ma gaal baa mise waa muslim markaasuu yihi tas'aluunii can الshaykh اlkaafir ma odayga gaalkaad i weydiinaysaan war dhaafo wax khariban baa dulli iyo dulligu dhalay iga dhaqaaq ayaguba kula kufay ma haddaan ii weydiinaysaan asheikh alkaafir odayga waayeelkee gaaloobay cilmiga ku gaaloobay ee diinta ka baxay war dhaafiya bartuura waxa asaga alla kala lagu kala dareen ii dhawaay waa khaariji waa yahay waa fiican tahay mujaahid ibnu jabri khaariji dhe leanna masale xaakimiyu dadka la fuulay abulfadl aلzuhri ninka loo yaqaan yaa fi xadiidi الzuhri ku soo saaray aharka asaga bisanadin xasan raqamka laba boqol toddobaatan iyo afar mujaladka koobaad saddex boqol iyo ko ha waa dhegeysan doontaa dhegeysa hadda warka wuuba soo socdaay alxaakimiya lagu haystay shacbi baa ka mid a caamir bnu sharaxiil shacbi min hiqaati ataabiciin wa min culamaaihim dhegeysaada wuxuu yidhahda iyo ajlax ninka loo yaqaanaa ka wuxuu yihi marka ajlax baa waran wuxuu yihi ikhtalaftu ana wa cumar ibnu qays almaasir cumar ibnu qays almaasir iyo aniga ajlaxa ba waxaan isku qabanay fi lxajaaj xajaaj ibnu yuusuf athaqafi muxuu yahay faqultu ana anugu waxaan idhi haddaanay ajlax alxajaaj kaafirun waa gaal diinta ka baxay min awsac baabiha ka baxay moorada waa ka siibtay ninkaas wa qaala cumaru alxajaaj mu'minun daal kabiir min alkabair buu ku jiraa bay yani dhib anugu cumarna wuxuu yihi ninka waa mu'min dhumay waa mu'min faasiq ah ajlax wuxuu uhi ma ahe gaal weeye kabacad fa aataynaa shacbiyi caamir bnu sharaxiil baa loo tegey faqultu ya abaa camrin kunyadii shacbi weeye inii qultu ina alxajaaja kaafirun wa ina hada qaal ina alxajaaja muminu daal nakal xukun bale gartaan kuu dhiiban ninkan wuxuu yihi xajaaj waa mumin faasiq ah sida wadaadaha qaarkood maanta ay ka doonayaan xukuumaadka maanta joogo dhanba iyo nimanka adduunka rogay nina wuxuu yidhi maya gaal weeye shacbi baa soo jeestay wuxuu la hadlayaa cumar bna qays ninkii xajaaj difaacahay yaa cumar shamarta hiyaabak waxallayta izaarak wa qulta ina alxajaaja mu'minu daal fakayfa yajtamicu fi rajuli iimaana wa dalaal alxajaaj mu'minu biاljibti wالطaaguut kafiru biاllahi اlcaظiim ashhadu anahu mu'minu bالطaaguuti kafiru biاllah waa shacbi hawl culus way soo way soo dhammatay wuxuu ihi camar ibnu qaysow adoo macwisti gaabsaday oo saro kuu gaaban yaho salaf iska dhigahaya macawisina qurxsaday bal hadda waxaad la taagan tahay xajaaj waa mumin daala waa mumin xaggana dhumay waxaa roonaan la inad waa muslim daal ah masalat liimaan baad ku madaxa ka fush wuxuu dhi fakayfa yajtamicu fii rajulin ruux bini aadama sidee bay u kulmi kartaa iimaanu wa dalaal iimaan iyo dalaal qaacida ay badaadaha qaarkood taqriiriyaan baa halka ku ku jabaysa calى madhab الshacbi qad yجtamicu fi shaksi iimaanu wa nifaaq iimaanu wa kufr iimaanu wa bidca sunat wa bidca hawlihii masale ijmaaciya ma masale khilaafiya wey calى madhab الshacbi haddii la maro allahuma inuu diidan yahay inuu isticmaalo lafdiga mu'min oo uu odhan laha inuu isticmaal raba muslim waa macquul wuxuu ihi almuhim haddaan ahay shacbi garta ii dhiibateen alxajaaj mu'minu biljibt jibtigu waa sixirka iyo ibliis iyo shaydaan kulu maa cubida min duuni illahi oo dhan ku fasir haddaad doonto mu'minun biljibti buu rumeeyey wاطaaguut kaafirun biاllahi اlcadiim ashhadu anahu mu'minu bالطaaguuti kaafirun billah bur ibn abi shayba fi kitaab اliimaan safxada soddon iyo sagaalaad raqamka todoba sagaashan iyo toddobo abulfadl الzuhri fi xadiidi الzuhri safxada saddex boqol iyo kow raqamka laba boqol tobatan iyo shan ibn casaakir min طariiqihi bisanadin صaxiix waxaa sidoo kale takfiiriyo gaaleeyay xajaaj daawus ibnu kaysan alyamani saciid ibnu jubayr ibraahim annakhici akar min cashra min ataabicin baa takfiiriyey yani alxukmu cala alashkhaas xukaaman wa maxkuumiin waa masala ijtihaadiya nin kasta aqoontiis u inaga daaya marka maslada farciga xagga billah hala fadhiisiiyo waxaan u gudbayaa masalada kale la yihahdo mowqif asalaf min ataxaakum ilaa ayri kitaab illah amhilaan keenayna warkan waa ka baxaya insha allahu tacaala markii u horeysay ee ay dhacday wuxuun la odhan karo takhyiiru shariica wa istibdaaluha biqaanuunin aakhar markii u horeysay ee uun la tuhmay qarnigii labaad dhammaadkiisa ba yahay bacdu asxaabi ra'yiba waxay dejiyeen kitaab loo yaqaana kitaabu lxiyal bay qoreen wax gaalnimo cad ana kumaysan qorin saa ha la yeelana kumaysan qorin waxay ku qoreen kaartooyin iyo xeelado ruuxu sameeyaay uu salaada kaga baxsan kara wujuubkeeda zakada uu ka dhuuman karo xajka uu ka dhuuman karo kafaarada uu ka dhuuman karo beyci lusuumkiisa uu ka dhuuman karo islaanti ninkeeda uu furi waayey ee ifur keli weyday ee khuluc iyo xoolo qaadiy madax furasho ka diiday ee fasak u socon waayey qaabay kaga baxsan karto iftiraadiyaad waxaba qadaritaan ah waxay iska qoreen haweeney hadduu ninkeedu furi waayo oy rafaado ay gaalowdo maxaa u xukum ah haday gaalowdo hadde waa rida iyo murtado wey laakiin nikaax iyo dalaaqi ka warab dalaaqi ka kac wey nikaax waa furan tahay wey haweeney gaalo warkeeda waa cadiga waa waa gaalnimo laakiin ninkii ay iska furi weyday ay kari weyday maxaa u xukuma kala tage dooro fidhata fakata hawlo noocaasay sulxiyeen hawlo noocaasay sulxiyeen ma aha gaalnimo cadow ma qorta lasoo qabanaya o dhamaatay ee xukumka hadduu dhaco maxaa uu xukuma saasay noqon saasay noqon xeelada noocaas kitaabka maadaama xeelada ku kooban yahay ku saabsan yahay masalo gaalnimo kenya la soo geriyey salafku waxay ka fahmeen oo ummadda gaalnimada loo ammaanayo loo xayeysiinayo loo a idan waaba soo gala wey ila marba baa intii wixii laguu xayeysiiyo oo laguu sharxo oo mid afqabeena lagugu dhibo oo nashnaasho yo haddii waarkeeda ku kala jabtaa kitaabkii salafku mowqifka ka istaaga dhegeyso kitaab alxiyal cabdulahi mubaarak baa kitaabka ogaaday wuxuuna yidhi imaam ahli sunna khaariji way ii man wadaca hada alkitaab kitaabka ninkii qore musharici baarlamaankii dastuur dejiyey la soco xarbegtadii wey man wadaca hada alkitaab fahuwa kaafir kitaabka ninkii qore waa gaal buuri waa tacyiin ninki waa la yaqaana macruuf waa kufru bitacyiin waman samica bihi kitaabka ninkii maqlay fa radiya bihi fahuwa kaafir kitaabka ninkii maqlay haddana ku qancay waa gaal asaguna waman xamalahu min kuuratin ilaa kuura fahuwa kaafir buuri ninkii ka qaada nairobi oo miingi geeya waa gaal buuri ninkii miinki ka qaada gaarisa geeyna waa gaal ninkii gaarisa ka qaada dhobley sii geyna waa gaal ninkii sii geeya jilibna waa gaal xamba ninki gaarsinya kaba daran saa ninku u agmaro waa gaal buuri yani warku waa iska caddiya war cad wey ma aha wareega cadaysi ibnu taymiya intuu kitaabka dabagalay masalada ugu adag ee gaalnimada ah waa mid annaga agteennada maanta caalamka reer magaalnimo ka ah xoriyat اlاctiqaad baa loo yaqaanaa xoriyat atadayun ruuxu diintutunuu qaadan karaa xoriyat اlاctiqaad mar hora la nasakhay yani xukmu ridda waa la masakhay fii jamiici duwal mamnuuc wey waad gaaloobi yuhuud baad noqon nasrani baad noqon duruus baad noqon majuus hadhowna muslim baad taduub wey waa ruux kasta dariiqa u doona ha u noolaado diintu doona ha qaato wuxuu doona ha cabo doona ha u labisto idhabuu faantum ulaqaa wey waa fasaxantii ninkii gobol ka qaado gobol kala geeya waa nin gaalnimo faafinaya dilaana waa kaafir bilahi alcadiim waman kaana cindahu faradiya bihi fahuwa kaafir ninkii loo keenay agtiisa dhigtay xoogo xurmeyna waaba gaal bay ku qancaa waman kaana amara bi hada kitaabka in la qoro ninka amray ee ka dambeeyey kii qora maaha kii xataa qor yidhi fahuwa kaafir buuri kii u diray waa gaal waman kaana hada alkitaabu cindahu aw fii beytihi liya'mura bihi kitaabka ninkuu ag yaallo kitaab alxiyal ama gurigu u yaallo ee doonaya mar uun maalmaha ka mid ah inuu baxsado wax ku xukuma fa huwa kaafir buuri aw hawiyahu ama jeclaada fa huwa kaafir wa in lam ya'mur bihi fa huwa kaafir idan hawshu waa hawl dhan oo iska dhammaatay wey waxaa la cabdullahi kitaabka ibliis baa dejiyey ibliis miyaa qoray baa layidhi wuxuu yihi ibliis baa qoray iska badaayay ibliis min alabaal isabu ibliis midkii ugu weynaabaa qoray buuri nadar ibnu shumeel wuxuu hi saddex boqol iyo labaatan ama saddex boqol iyo soddon mas gaalnima ku jirta xabs ibnu khiyaas wuxuu leeyahay waxaa habboonaa in lagu magacaabo kitaabu اlfujuur walaysa kitaabu اlxiyal axmed bn xambal imam ahlisuna waljamaca wuxuu leey man kaana kitaabu اlxiyali fii beyti yuftii bihi fahuwa kaafir bima unzila calى muxamed idan kulli laakiin masaa'il ku qoran waa masaa'il fiqi ah oo geli kara haddii la fiiriya can baciidin oo can qariib madhab alaxnaaf la laasimin kara wey wa maca dalika salafku waxay ka istaageen mowqifka aad u adagaad aragtaan ibnu taymiya kuu sharaxaya waxay culummadu meesha uga istaageen kitaabkaas wa inamaa qaala haulaai ala'ima midla hada alkalaam fi kitaab alxiyal liana fihi alixtiyaal على تأkhير sوم رمضان وإسقاط الزكاة والحج وإسقاط الشفعة وحل الربا وإسقاط الكفاarات في الصيام والإحرام والأيمان وحل السفاح وفسق العقود وفيه الكذب وشhاءة الزور وإبطال الحقوق وغير ذلك إلى أن قال ثم إنه لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز الأمر ولا الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض بل من تكلم بها فهو كافر إلا أن يكون مكرها فيتكلم بلسان وقلب مطمئن بالإيمان وقال أيضا لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلم وأن مدحه والثناء عليه wtarkiiba fiihi kufru waridda ida kaana min muslim warku waxaa weeye gaalnimo ummadda ruuxii u ammaana u xayaysiiya waa gaal asagu ruuxii ummadda amra wax gaalnima kaafir billahi alcadiim kii samey iska badaa asagu warku war iska cad weeye culamadu kitaabka oo la dagaalameen in loo xeelaysa diinta baabi'inteeda yay ka dareemeen ka waran marka xeelays iska badaya iyadoo cad baa taalla <coughs> iyadoo cad bay banaanka taallaayo kitaabka rabbiga hala istibdaal ha loo sameyo shareecadii xaggaba geeba ha loo yeedho baarlamaan acyaan duqay waxaa la dhihi waddanka sharcigiisa dejiya hawl iska cad weeyaba ixtiyaal ixtiyaal waagi waxay ahayd islaamnimada la ay jirtay dejiyaa la odhanaya sharcigii sharcigay bay dejinhayaan buug weyn oo dastuurkii waddanka la yihahdo oo intaasoo boqoloo qodob ah qodob intaasoo laantiisa intaasoo a eh, b buu leeyahay furuuc buu leeyahay maad waa la bedelaa rag ilaaliya rag xiibsan rag u dooda mushahara lagu qaata jaamacada lagaga baxa shahaada lagu qaata doctor baa tahay saacda laga bilaabo xeelad xeelad jooji ba xeelad xeelad kitaab alxiyal iska baddaa warkiisa idan salafku hadday kan maanta arki lahayn maxay odhan lahay kan maanta na haysta ma akhrideen dastuurka yaraa lagu qoray dofarri ee hadda soomaliya dastuur ma akhrideen hala fiiriyo ama anugu ku gaalooba haddaan idiin dirayba waa macquul hawsha halis wey marka halkaa ku daaya qisada labaad <clears throat> ee salafku ka istaageen <clears throat> reejinkiskaan niman tatar la odhan jiray marxab caabi baa ay daba taageenoo wix su-aala ah habeenka dambe iga dhiga caabi baa ay daba taageen nimayo alxaad masalada saddexaad cafan shee cismaan masalada saddexaad waxaa labaad ee suurada labaad niman oran jeeda reerta tarobariga eeshiya ka yimid oo gaalaha caalam islam inta kusoo dega qarniga toddobaad cagta mariyey oo ilaa khilaafadii rogay waagi dambe halgan baa lala galay waa la jabiyey kadib way islaameen markay islaameen caadaad ay lahaayeen oy ku xuguntami jireen oo awood jinkhisaan uu dejiyey iyo islaamka isku dabaqi jireen qur-aanka iyo diinta qaybay ka soo qaateen qaybay nasaarada ka soo qaateen qaybay yuhuud ka soo qaadeen ee towraad qayb ayagu ay dejiyeen wixii dhan isku qoofaleen kitaab bay ka dhigeen buug qaanuun ah alyaasiq loo yaqaano ama alyasa waa dastuurka hadda aynu hayno laftirkiisa wey kaasaa weliba dham dhan u malaynaya idan markay ka hadlaya culammadii kitaabka aragtay xaggana ogaatay waxay dhaheen in ummadda lagu xukumaay waa kufr iyo gaalnimo weyn iyo dinka bax ibnu kathiir markuu fasirayo afa xukma aljaahiliyati yabquun wuxuu leeyahay kamaa yaxkumu bihi tataaru min الsiyaasaati اlmalakiyati اlma'khudati can malikihim jinkis khan aladi wadaca lahm اlyaasiq wa huwa cibaaraة can kitaabi majmuuci min axkaami qad iqtabasaha min sharaa'ica shata min alyahuudiyati wاlnasraaniyati wاlmila اlislaamiya khaybatu amal waxaa ah nin weyn oo culamada arkaysa le kitaabkaas yaasiq ee culamadu takfiiriyeen kuma qorayn wax xugum islaam laga soo qaaday ibna kathiiroo ragga arkay ka mid ahaa ee akhriyey loona soo guriyey iqaadna u soo guriyeen baa caddaynaya in axkaam islaamiya wa axkaam yahuudiya wa axkaam nasraaniya wa aara faasida min cindihim kitaab ka koobnaa waa nafsa shay qawaaniinta reer yurub iyo reer galbeedku khaasatan alqanuun alfaransi waxaa ku jira masaa'il fara badan min ashariica alislaamiya laga soo qaatay wa khaasatan min almadhab almaliki hala daraaseey kutub laga qoray baa jira almuqaarana bayn almadhab almalikiya walqanuun alfaransi cilaaqaad ka dhexeeya waxay qawaari maanta ku sheegeen qaybo kamida waxay ka soo qaateen asharica alislaamiya inta kalena waxay ku darsadeen wey iyo qaybay taxriifiyeen ayib laakiin hal xugum ood ku gaalowday ama aad taxriifisay ama aad ka leexatay waa ka kufrika biaxkaami shariicati kulliha iyo ka hoos bixin hal rasuulood beeniso <clears throat> waxay ka dhigan tahay inaad jamiica rusul beenisay bixukmi min kitaabi rabbika ood beenisaayey waa ka takdiib alkuli taasha ayaa lagugu siman weliga ayada qayb baala dabaqaa wadaad waa arkaysaa dawladdu maadaama boqol kiiba sideed sharci ay ku dhaqanto inta kale cafwi wey war xaggee u socotaan aladiina jacalu lqur'aana cidiin afa tu'minuuna bacda alkitaab wa takfuruuna bibacdan wey halkaasoo ku xukay wuxuu yihi sheekhu marka wغayr w fiiha kaثiiru min الأحكاam أkhadaha min mujarad الnadr وhawاه fasaarat fي banihi شharcا mutaبca yuqadimunahu calى xukmi kitab الlah وsunta rasulih faman facala dalika dhegeysa ibn kaثir xukunkiisa faman facala dalika minhm fahuwa kafiru yajibu qitaaluhu xatى yarjica ilى xukm الlah وrasuulihi falaa yaxkum aw falaa yuxakim siwaahu fi qaliili walaa kaثiir kitaabka rabbiga hadaad ka leexato fii qaliili walaa kaثiir oo dastuur kale iyo kitaab kale aad dabaqday kaafir billahi alcadiim in lagula dagaalamana waajib ah absad mithaal nabi maxamed baa waxa u yimid saxaabo wafdi ah wa minhum waxaa ka mid ahaa hani ibnu yaziid ninka abu shuruux loo yaqaan wafdiga carbeed markay islaameen ay nabigu u yimaadeen diinta qaateen oo si fiican wax u barteen iyo maalin maalmaha ka mid o nabig wuxuu maqlay nink nin loogu yeehay abulxakam loogu kunyanayo yaa abalxakam abulxakam lagu hayo kaas kaale magacaa sheekh abulxakam baa layihahdaa markaasuu nabigu yidhi maxaa lagugu baxiyay maba xumee maxaa lagugu baxshay wuxuu yihi intaanan islaamin ka hor jaahiliyadii tolkay markay isqabtaan oy gar iska gasho ee wax murgo ayaa garta laii keeni jiray oday abwaanan ahaayo rugcadaaya waa kala xukumi jiray ushaan ku dhufan jiray kadibna waa lagu qanci jiray marka aabbihii xukumka aabbihii gartaa lai bixiyey falaqabuuni buu i marka biabilxakam aabihi karta nabig wuxuu hi maya maya maya tan waa hawsha ilaahay faraha waxay kuu geliyeen shaqo rabbigay subxaana wa tacaala caruur ma dhashay haa magacyahood cabdullaahi muxuu ahaa kii kalena shurayx muslim miyuu ahaa ninkii kale adugu saddex wiil buu sheegay yaa u weyn baa layidhi shurayx baa u weyn anta abu shurayx baa le saacada laga bila abulxakam mamnuuc ina allaha huwa alxakam wa ilayhi اlxukm nabigu intaas uu raaciyo in allaha huwa alxakam alla un baa gargooya wey damiiru fasli baa la geliyey yufiidu lqasra walxasri ilaahay keligii un baa gargooyaa wey xakamku waa kitaabka rabbigay wa ilayhi alxukm garna asagay u laabataa kitaabkiisa amaa adigu malagaabaa kale ka leexo abu shurayx ka dhaqaaq meesha cinda anasaa'i abi daawud waa garanaysa xadidka saxiixa hawsha hawl iska cad wey cinda almuslimiin amaa bacdu lmuqridiin yasoo ku wereerin sheekhana waxaa kalooad garanaysaan abqadu nnaas ilى اllahi man ybtagii fi اlslaami sunat اljaahiliya amaa shaykhulislaam ibnu taymiya asagu mawqif ka ada ka cadcad meesha ibnu qayim ibnu kaiir buu ka istaagay wuxuu leeyahay nimankaa reer tataar ee islaamka sheeganaya ee tukanaya ee soomaya xaggana qaanuunkaas mulafaqee la soo ururshay shareeco isku qasan iyo qaanuun iyo yuhuud waxaan mushakalkii isku lifaaqeen hadday ku xuguntamaan waa kafara billahi alcadiim in lala dagaalama waajiba weliba ay jihaad laga hormariyo ninkii muslimiinta ka taga ee ayaga ku biran waa kafir anugu haddaad igu aragtaan buuri anuu ayaga dhex taagan oo dunkan idila bur kafir banahay baashu waa ina iska caddaato wareega caddaysi iyo kufrun duuna kufr inaad aayado dhan kula qujubaadho athar ibn cabaas inaad aayado dhan tirado isagu waa lagu xukumahaya waa musiibana haysata wey mukhtasar fata wuxuu yihi sheekhu markaa wabiljumlati faqad itafaqa almuslimuuna calى ana man taraka shariicata min sharaaci اlislaami wajaba qatluhu fakayfa biman taraka jamiica sharaa'icihi aw akaraha faman danu biman yuxaaribuhab mukhtasar fataawa majmuuc fataawa intaba ugu laaba hal nin baa igu dambeeya taymur lanki la yihahdo nin musiibo ah taymur lanki waa wuxuu ka soo jeedaa ninkaa jingasqaala warasidiisi wey wuu islaamay waagu hore qaaicu dariiq burcad bu mooryan bu wadooyinka fadhiista waagu yaraa kadibna boqor buu noqday caalam alislaami boqolkiiba siddeetan buu qabsaday wuu duuli jiray muslimiintu bal gaala xataa kuma soo duuli jirin boqorada muslimiintao dhan bu cagta mariyey ayib nin dheeroo ga dheer buu ahaa quruxsan weji quruxsan geesi ah jabbaar ah khashuuma ah, daluum ah safaakan lidimaa'i miqdaaman calaa dalik nin naafay u ahaa asagoo yar bay fallaar waagu tuugga ahaa bay fallaar meesha kaga dhacso adhi bood furaya habeen baa la toogtay idan wuu dhutihi jiray asagoo naafay ah oo laangara ah ama jeeri ah waxaa tiraadaba labarya wabaa layar qurxiyahay salaada markii la galo waktigeed istaag buu ku tukan jiray salaada shanta wakti istaag qiyaamuleilka salaada fadhi kuma tukan jirin la socodayga asaga wax ku dhaca wuxuu leey xaafid ibn xajar waa raggii soo gaadhay sideed boqol iyo sideed dib dhintay toddobadii sideed boqol iyo toddobadii hijirada u dhintay xaafid ibn xajar wuu soo gaahay nololbu ku soo gaahay waa inuu yaqaano wey wuxuu leeyahay wa kaana yuqaribu alculamaa culamadu jeclaa ninka boqorka soo dhoweyn jiray wsulxaa dadka susuuban washujcaan geesiyaalku jecla walashraaf ragga wanaagsan ee akhyaarta ah wa yunazilahum manaasilahum bur weliba nin kasta boosku leeya caalimka booskiisi ninka fiican abwaanka caaqilka geesiga nin la yaqaano ragga yaqaana wey nin rageed wey o wuxuu i musiibadiisu walaakin man khaalafa amrahu adnaa mukhaalafatin istabaxdama buuri laakiin taladiisii ra'yigiisa ninkii khilaafa in yar ka leexdahay seefta taqaana bu hadihi musiibatu mushkilo wey ayib wuxuu uhi wa kaana lahu fikrun saa'ib ومكايد في الحرب عجيبة وفراسة قل أن تخطأ وكان عارفا بالتواريخ لإدمان على سماعه لأنه لا يخلو مجلسه عن قراءة شيء منها nin caqli badan oo wuxuu oo dorasa aan gafin oo cajiib ah oo firar dheer oo hindisaadiisu aan cadahayn bu abu taariikhda adduunkan aad bu u yaqaanay maxaa yeelay fadhi kasta uu leeyahay kitab tarikh dhija al akhri u dhegeysan jiray akhri isagoo ummi bu ahaa laa yaqra walaa yaktub luqaadku ku hadla intaasu lagu yaqaana laakiin waxaa ma akriyo wuxuu dhiha ka hadliya kitaabka taarikhda addunkao dhan wuxuu marka nin kasta meeshuu ku fici ka qaadan jiray musiibu ahaa taarikhaa dhegeysta wuxuu ihi marka wa kaana muqran biman lahu macrifat bibidaacati ma ida kaana xaadiqan fiihabo wuxuu aad u jeclaa nin kastoo xirfad yaqaana ama shaqo yaqaan hadduu shaqadaa maahiriya xariif ku yahay uu dhaweysan jiray ninka injineerinka ah ninka korontada yaqaan haddaba jirta weeye ninka xadaadka beeraha garaaca ninka shiishahanka ninka geesiga beeraha ninka ku fiican sahanka nin ku fiican nin kasta oo shaqo yaqaan shaqadaana ku fiican uu keeni jiray meel buu dhigan jiray idan nin ummadda horey u wada wey laakin balaayo kale u safaaq buu ahaa khaariji la garan waayo meesha lagu tagfiriya ninkaa raba anu dhegaysta dawa kala ma rabe ninba meel buu u wa kaana yuqadimu qawaacida jinkis khan wa aslan walidaalika aftaa jam warka xaafid ibn xajar wey walidaalika aftaa jamcun jamun bikufrihi qawaaciddii ibnu kaiir soo sheegay kitaabkiis garan maysaan kitaabkii buu ku dhaqmi jiray buuggii dastuurkeenni hadda inoo qoraa buu ku dhaqmi jiray yaa lagu lugoynin asal buna lagu kala baxo fiiriyo qodobka labaata qabta tuura kan maxaa haya laba boqol iyo konton bangaani geeya kan maxaa haya dib ha loo dhiga bisha dambe maxaada la saaro qodob qodobaas ku shaqaysan jiray culamo marka fara badan baa xukumay inuu gaal yahay maxay ku xukumeen inuu qaanuun ku dhaqmay bay ku xukumeen laa wax kale ma ahayn wadankiisi ma wadan aafaysan ba ay waddankuu xukumeen maya wuxuu uhi maca ana shacaa'ir alislaami fii bilaadihi daahira buuri waddamuhu ka taliyo islaamka ka muuqday buuri culamadii qudaadii masaajidii waxaa camiran malayn maysid beled islaami xarfan bixarfin baad mod xaafin ajar maca ana shacaa'ir alislaam ظاahiraة في bilaadih waa la تkفiriyey لأnnahu kana yuxakimu الqawaanin والdasaatiir warku waa iska dhan yahay wuxuu leeyay wa kana yجmac الculamاء وyأmurهm bالmunaadaraةi وyucanitهm fi الmasaa'il markuu xoogu firaqal culmad iskugu yeesho wuxuu dooda hala dooda dhaqsada mas'aladaa meel maanta la wuu dhegeysanaya ninkii leexleexda waryaha dhaqaaqin ka jawab su-aasha musiibo wey munaadaraadkii culummadii asaga la joogtay ee qudaadiisa ahaa masaailkay ku doodeen ee diinigaha ah ama luqawi ama carabiyad ah, kulli waa qoray ba la yaqaana macruf wey marka nin saas ah oo boqorada maanta jooga marka lafi ka wada fiicanba ayaa culm wxadha waa kaafir billahi alcadiim limaada liannahu xakama alqab inbaa lqumri bianba lcumri ka fiir shanaad laba boqol soddon iyo ko ilaa laba boqol todobatan iyo soddon iyo toddobaan raba kitaabka loo yaqaano ajaaib adduhuur cajaaib almaqduur sabxada laba boqol iyo toban waxaa ku qoran wa min hadihi aljiha dhankan inuu qawaaniin ku dhaqmi jiray yaa aftaa kulu min mawlana wa shaykhina xaafid اdiin moxamed albazari raximah اllah wa shaykhuna calaa udiin moxamed albukhaari wagayruhuma min alculamaءi اlaclaam وaimaة اlislam aftaa bikufri taymuur wa bikufri man yuqadimu اlqawaacid aljinkiskhaniya cala الsharica alislaamiya min jihaati اlأkhra ayضا culammadii islaamka iyo a'imadii xilligaa joogay jinkis taymuur lanki iyo nin kastoo shareecada waxaanka umadda ku xukuma ayadana asal ka dhigta inuu kaafiriya fadwoodeen kitaabkaasanu kafiiri waa nin la yaqaano macruufa waxaa kuu yimid masalat lqawanin wadciya tan hadda ayna marayno aan soo dego kor lama hehaabe dhulkaan imaado dastuurka iyo qawaaniintan wadciga maanta caalamka ka jirtaay ma aha xukmun bigayri maa anzalnaa ma ahee waa istibdaalu shariica alislaamiya bigayriha wa maskhiha nihaa'iyan wey sheekh ibnu cuthaymiin baa hore suu hawshaas u tafsiirin jiray waagi dambe markuu u dhabagalay wuxuu ogaaday hawshu inay tahay kaarto kaloo shareecayba la bedelahayaba shaar cusub baba la gashadayba adoo shaar siibay mid labaadna gashaday wey buur waa laga baxay diintii culamaa dacwa najdiya maxamed cabdiwahaab iyo ardadiisii iyo axfaadiisii iyo warasadiisii masalatu ataxaakum ilaa gayri kitaab waa kufri mukhrij can lmilla akbara laa kufri duuna kufr amaa aharka ibni cabaas waynu gaari doonaa waa inagii soo maray asheekh maxamed rashid rida inuu soo yidhi dowladaha ku dhaqmaaya alqawaaniin alwadciya diyaartooda waa diyaaru kufri la daaru islaam sadiiq xasan khan imaami ahli lhind waa soo marteen waa asxaabi waa soo guuriyey ama sheekh maxamed abdihaab faxadid canhu walaa xaraj iyo axfaadiisii alimaam axmed shaakir qaadi misra warkii badaa asagu waa soo guuriyey maxamed ibraahim mufti daari sacuudi saabiqan qabla sheekh ibni baas asagu muxuu yidhi wadan kasta oo qaanuunka lagaga dhaqmayo dasaatiirta lagaga dhaqmaayo waa wadan gaal ninka awoodana inuu ka hijrooda waajib buhi tajibu lhijratu min khaariji way dhawaayahay ijmaaca weeye ninkii khilaafay kufrun duuna kufr nin baa ku xabiibtay nafta ka baxday ijmaca kii jooga waa wix hadda khawaarij aan ku haysanayo ina intay soo qaadeen masala asaasiya min ashariica alislaamiya bimakaan ay soo qaadeen meelaysan lahayn ay ku camiyeen wey nimanna kufrun duuna kufrun bay qaadeen meelaysan lahayn bay ku camiyeen laba musiibo wey khawaarij nimanaan aq lahayn bay madaxa ka saareen ku qasbeen waana dulmiyeen nimanna aharkii ibni cabaas bay dulminayaan meeluusan lahayn bay ku maqiiqahayaan musiibo wey ama sheekh saalix alfawsaan nafsuhu wuxuu leeyahay alqawaaniin alwadciya ma aha xukm kufrun duuna kufri waa istibdaal lisharica alislaamiya waxaana soo guriyay ardaygiisa abilcala arashid kitaabkiisa laabi takfir almucayan tacliiqaadku kuleeya ka fiiri ayb amaa wasiirka hadda jooga saalix wasiiru shu'uun alislaamiya hadda joogaay kitaabkiisa loo yaqaana altamhiid fii sharxi kitaabi tawxiid wuxuu leeyahay bilaadda ku dhaqantahay alxukmi bikayri ma anzala allah iyo qawaaniintu waa daaru kufrin ataxaakum ilaa hayri kitaab illahna waxaa weeye nidaam la raacana laga dhigtaiyo dastuur waa istibdaalu shariica waana kufrin mukhrij min almilla la kufri duuna kufr kitaabka safxada afar boqol labaatan iyo sideed ilaa afar boqol soddon iyo ko ka fiiri waxaan leenahay qad jacala allahu likuli shayin qadra aharu ibni cabaas usoo laab aharu ibni cabaas kufrun duuna kufr wa ahar haabit canhu can asaxaabiy aljaliil laakiin laa yacdu an yakuuna qowla min aqwaali saxaaba waa qowl saxaabi laa akar walaa aqal horta in la iswereeriye ma aha qowl saxaabi weeye laa akar walaa aqal qowl saxaabi muxuu lahaa ma xuja mise xujama masala khilaafiya bayna salaf marka waa daashayba xujo la imow anugu qowl saxaabi mama aaminsan inuu xujo yahaye xujo la imow kufrun duuna kufri ah ma saxaabi baad khilaafaysa horay wareerin aniga iisoo baadh qawaain adila maxaa lagu kala baxaa diinta nabi maxamed sharciga maxaa lagu kala baxaa bikitaabi nabiyina moxamed wa sunat Eh, bkitaab اllahi subxaanه wa tacaala wa sunati nabiyi wa ijmac اlumma soo warku saas ma hayn iken ma haysid haiswaalin incabbaasu kaadi anigana ha i dambaajinine qowlu saxaabi weeye laa mujarad laa aqala walaa akar qowlu saxaabina waa mukhtalafun fii ujayi xujiyati weliba idaa lam yukhaalaf waxaan ka hadlayno idaa lam yukhaalaf way waxaan ka hadlaynay horta taa ogow waa mid saddex madhab baana ku jirta qowl saxaim xuja kutubul usuul ha loo laabto waraqaadka ad akhrisanaysa inuu ka anfici wayso musiibo ma ah halkaa u laabo haddaynu soo degno qodob labaad athar ibni cabaas kufrun duuna kufr waa waa qowl mukhaalif lidaahiri nusuus wixii aayadan soo darinay inta ka badnay qur-aanka dib ugu noqo alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayk wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu in alxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyah ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum wain aطactum inakum lamushrikuun dareeri wuxuu quran ah waa ahar markaynu fiirno muuqaalkiisa kore mukhaalifun lidaahiri nusuus alqadciyati اhubuut wa daahir اdilaala haalian qodobka saddexaad soo deg waxaanu leenahay aharka meeshaad u qaadeen iyo wuxuu ka hadlayo iyo waaqicaan ka hadlay laba kala baab wey culammadii ogeyd kufrun duuna kufr iyo aharka ibni cabaas la socday ee warinayey ee yaqaanay baalay midka hadda aad maraysaan iyo meeshaanu taagannahay iyo dastuurkan iyo nidaamka iyo qawaaniintan waa gaalnimo cad oo geesa leh laysa min baabi kufrin duuna kufr taana iska ogo waa istibdaalu qadiya marka qadiyadaynu isku hayno sawir waxaynu isku hayno hala sawiro wixii ibnu cabaas uu ka yidhi kufrun duuna kufrin hala sawiro ibnu cabaas kufrun duuna kufrin wuxuu ka yidhi dad muslimiina oo diinta ku dhaqmaya laa xarfa minhu aan taxriifinaynin kitaabka rabbiga miiska u saaran yahay diintii nebi maxamedna miiska u saaran tahay qaadi min alqudaad ow xaakim min eh, alxukaam uu mas'ala qadiya juziya uu ku khaldamay ama rishu ha qaato ama hawo ha qaado ama inadeernimay meel eexata ha qaado ama ha lagu soo baxee xogow eexday xaggana inuu khaldan yahay is og ayuu ka yidhi xukman duuna kufr khawaarijna ay lahayn gaal weeye jumlatan wa tafsiilan hadda waxaynu ka hadlaynaa mataasa maya waxaan ka hadlaynaa kitaabka rabbiga xaggagee u kaadi qaanuun meesha iisoo dhig ii qoran qodobaysan la barto la xifdiyo la daraaseeyo dhaqaala lagu qaato fan lagu bixiyo income ninka ku khaldamaad maxkamad baaba lala fuuy ninkii ka boodo malagii baaba galayba wanima iyo laba baaban islahayn mayt la iskuma maa kala daysaan hadday ku anfici weyday intaaba ku anfici weyday qodobka afraad waxaan leenahay ibnu mascuud baa ku khilaafay ibn cabaas qowlkiisan oo qadiyadda uu ibn cabaas ka yidhi kufrun duuna kufr ibn cabaas ibn mascuud wuxuu leey waa kufrun mutlaq kal wuxuu taagan yahay sida khawaarij ay marhayeen ibn mascuud baa taagan si ku dhow wuxuu leeyahy xaakimku ama ninka qaadigaa ee garta xukumayay asagoo garanaya hadduu ka exdo masaladii kas oga leexdo waa kaafir bilahi alcadiim waa kufr ma aha kufrun duuna kufr ibnu mascuud baaba khilaafsan wax khilaafay ma jiro ijmaac baa guntabay rag waaweyn ah. oo culummo oo la yaaba oo xadeebto oo daalay oo xeeqay oo indhaha isqabanaya ad arkaysa adarkaas idinkuna waa dashaa nawaaba xeeqay baa adarka ibn cabaas ibn mascuud aan sheego masruuq alajdac yaa wuxuu leeyahay kuntu jaalisan cinda cabdillahi bn mascuud baan la fadhiyay bu maalin baan la fadhiyay ardaygiisi wey haddaad doonto sidii wadaadku waxaa tirahdaa inqidac baa ku jira kuntu jaalisan baad maqlaysaa idna inqidac la soo bod kuntu jaalisan cinda cabdillahi mascuudin faqaala lahu rajulun ya aba cabdiraxmaan nin ba wuxuu ku yidhi aba cabdiraxmaano waa kunyadii ibni mascuudi assuxtu alrashaa aw alrashaa fi lxuq suxtiga la sheegay akaanu lisuxt ee suurat lmaida lagu caddeeyey ma in adoo gar xukumhayo qaadi oo xaakim ah xogow laaluush inti lagu sii aday xataa wuxuu ihi qaala daka alkufru maya ka waa gaalnimo alkufru albaa lageli u fiirsaad daka alkufr uma qara'a qawlahu tacaala wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaئika hm اlkaafiruun wman lam yaxkum bima anzl faulaئika hm الظaalimuun alfaasiquun ismaaciil alqaadi baa fi axkaami اlqur'an kusoo saaray xadaana maxamed ibn abubakr almaqadami aw almuqadami xadaana cثman bn cumar alcabdi fطr bn khalifa can mansuur muctamir can salim bn abiljacd can masruq bisanadin صaxiix abu yacla fi musnadih musadad fi musnadih kulligoodba min طuruqin kaiira ba waxay ku wariyeen wasa'altuhu can اljawri fi اlxukm waxaan mascuud weydiiyey anoo gartay garanaya haddaan kas oga leexdo xukumkii aan leexdo aayaddu hadlaysaa u kaadi aan dhaho xadiidku dhawaaqaya sug ninka in adeerka weeye marnaba yeeli ma shisheeyahan indhaha soo taagahaya way kugu foorartaa war iska bixola ka warran baa idhi fa qaala daka alkufru gaalnimo weydiin ka bax wey hadduu ruuxu qaldam intuu ijtihaado looma haysto lahu ajr waaxid laakiin asagoo garan hadduu aayadda indhaha qabto kufr gaalnimo ayib ahar labaad masruuq mar labaad wuxuu leeyahay sa'altu ibnu mascuud can الsuxti ahuwa الrishwaةu fi اlxukmi suxtigu la sheegahayaay ma in adoo xugum ridahayaay aada xoogow laalush qaadataa maya wuxuu ihi la wman lam yaxkum bima anzla اllahu faulaئika hum اlkaafiruun alfaasiquun alظaalimuun walaakin الsuxta aan kuu sheego dembiga kabiira min alkabaa'ir aan kuu sheego way kaa maqan tahay walakin الsuxt walaakina الsuxta an yastaciinuka an yastaciinuka rajulu calى madlamati imaamin fatucinah fayuhdii laka fadalika suxta buuri waxaa weeyaba suxtiga xaaraanta ee kabiira min alkabaa'ir ee dembiga qur-aanku uu ka hadlay yuhuudna lagu caayay waxaa weeye in aad nin uu ku yimaado kuwaniyow ninkan adaad is yaqaana madaxweyne hebel ah ama boqor hebel ama wasiirkan ama ninkan meesha fadhiya adaad isku fiicanta weji baad ku leedahay dan baa iga soo gashay inaad arow i raac inaken baa tir ob raacday hebelo ninka mataqaani wanaagsan weeye qiimo badan waa la yaqaanaa jamaacada masjidka weeye dhibkaasa qabsada haddii waraaq yar caawi u daraf gare maca salaama caawi ninkan waad mahadsanta iska tag walaada lagu dhameeyey hadhow baa alleelaha ninkii kuwaabaad guda ee ku raacay lafiisa kuu qorxeeyey ee ilaa toonka kula sii socday sidan ha kaga tegay xoguu soo laabtay war sheekh hebel waad ka dhaqaaqday tan wey xaaraamtu xaaraan wey kabiira min alkabaa'ir xoogaa aad laabaysa ee wejiga ruuxa aad ku siinayso uu maanta kuusoo qabtay wejigiisa aad ka gadanayso haadaa huwa wuxuu i waxaa weeye assuxt daawuud waad garanaysaa ninkii walaalkii u shafeeca ee u ergeeya ergadiisii marka laga aqbalay kadibna ergadii wax loogu keeno saana wax ku qaataay faqad ataa baaban cadiiman min abwaabi ribaa nin baad wejigaada wax ugu soo qabatay hadhow baad xoolo u hadiyeysay uu kaa qaatay haddaan qaata riba baan qaatay ribadana meel kabaa'ir bal baaban cadiima abwaab riba wey mukhallasku waa xirfadu ku shaqaysta ma aha shafaaciya erga ma aha wejina ma aha waa shaqara ku shaqaysto la barto weeye soo baro ayib laba kala baab weeye adugu intaa waa kaftare laba kala baab wey ninkan mukhallaska waa nin hawsha u taagan lagu ogyahay ama marka asagu laalusha sii bixiyo ama ha wareegeyste waxa dambe u utaala laakiin wejkan hadda wax ku qaadanaya ma aha wej xaaraan lakiin wuxuu qabanaya hawshu ka shaqaynaya taasa u baahan in la baadho ayib ta waxaa waya nin hawshan ku shaqaysanin oo magaciisi iyo wejigiisi maalinka hadan kaasoo gashay ninna aad u martay ergada wax la isku leeya weyaan weyaan ma ruux kasta wax ka iibsato wax kasta inaad interest kugu jiraay waa shuqul gaala wey waxaad sadaqaysato waxaad cafido waxaad wejigaada ku qabato waa inaad leedahay sheekh farta haddaad tagto maad lacbad ku qaadanaysaa musiibo wey midda ayada suxtigu waa taas buu ihi amaa nin xaakima oo masale xukumahayaay inuu gartii asagoo garanaya leexiyay waa gaalnimo iskaa qasami idan ibn mascuud faraqa bayna alkabiirati wa bayna alkufr warka si fiican u dhuux faraqa bayna alkabiira wa bayna alkufri xugumaad ridayso haddaad ka eexato aduu xaqi garanaya waa meeshuu ibn cabaas yidhi kufrun duuna kufr asaga wuxuu uhi waa kufri mutlaq ah laakiin kufru duuna kufri waxaa weeye markuu waalkaa ninka u kaalmaysto magacaadi aad wax waxugu soo qabato hadhowna oo hadiya ku keeno ubay ibnu kacabtu eedoo kale ku dhowdahayo ninbu intuu qur-aanka baray ay wuxuu soo hadiyey qaansi iyo leebab wuxuu hi ku jahaad qur-anka may bartaa wax kale ma awooday qaansada maarata gaalada kaga shaqeeyay leebabka isagoo watuu nabiga ola yimid waa sidee qaansa xagee keenta arday aan qur-aanka baray baa hadiyey u kane xaaraan wey qaansa naaraa wataa dhig baa la yidhi marka baabul hadaaya markay hawlaha ay gasho halis wey marka laba kale masalo weeye iyo kaa khaldama wey sanadkiisu waa saxiix kan dambe saciid ibnu mansuur ibnu jariir aabari iyo keyrkood baa soo qaad soo wariyey yaa kulligood bisanadi saxiix bal wuxuu leeyahay ibnu eh, mascuud alahdu cala alxukmi kufrun in garti iyo xukumka rabbigay wax lagu qaataay dadkaad uxukumaysan aad ka qaatay gaalnimo wey ibn sheekh albani asalka wuxuu le waa saxiix uu feermaynhaya la soco hadda alrushwatu fi lxukmi kufrun wa hiya bayna annaasi suxtun dhegaysa hadda wuu kala saaray war cad wey wanaagcadi socon maayo laaluushkii rishwadu lacana allahu araashiya walmurtashi laaluushku dadku markay issin hayaan oy dana kala dhamaysanayan waa xaaraan kabiir min alkabair laakiin laaluushku hadduu xukunka galo iyo kitaabka rabbiga iyo garti la ridahay waa gaalnimo buuri idan faraqa bayna alkabaa'iri walkufri almutlaq wa faraqa bayna alkufri almutlaq wa kufrun duuna kufr meel laga mara ma aqaan iyo meeshii la geyn lahaa garan maayo marka waxaa weye warkaa war iska cad weye banaanku yaallaaye mar labaad wuxuu leeyahay aljawru fi lxukmi kufrun wasuxtu arusha inaad garti ka eexato eh, adoo garanaya waa gaalnimo rishwaduna markaa idinka dadkala kala qaadataan warar badan oo noocaasa oo fara badan buu leeyahy kulli ka sugan culumadu ay sugeen idan xataa haddii lagu yidhahda ibnu cabaas aad ku yutii ilahayd ibn mascuud baaba diidanba oo leh aan kala qaadno waxa aad ka eexanaysay iyo waxa kale hadday tahay xugum bkitaab الlahi wa sunati الnabiy ummadina markaad garta xukumaysa laaluudka soo qaadata maxay u qaadanhaya xukunkum aad riday waxay u qaadeen inuu kitabka rabbiga riday oo shareecadu siday ahayd ay tahay beenta meesha ku jirta u fiirso intay la egtay saxabad markii ibnu scuud markuu dareemayay waxaa weeye markaad leedahay waxaa kuusoo korramay in adeerkaa nin kale in adeerkabaad u xukuntay kii kalaad ka xukuntay xaqiiqadan waxaa weeye inuu adeerkaa khaldan yaho daalim yahay kana madluum yahay xogo baa lagu dhiibay ninkii kalead bangaani u dirtay waad xukuntay maxaa loo haystaa bulshada iyo shacabku maxay moodahayaan kitaabka rabbigay baa lagu kala baxay kitaabka rabbiga exma yaqaan macalin dhagoolaha laga hadlayo kuleeyihi macalin dhagoole waa hadlay adaa si khaldan oga hadliy soo ma ah idan markay maslo noocaa tahay wuxuu hi mascuud waa gaalnimo cadowgeesa waaweyn markay tahay shaqooyin iyo rag ganacsi wax ka dhexeeya danaha inaga noo dhexayseen aan xugun ku suqan lahayn iyo gar la rido aan ku shuqul lahayn haddaan laaluush isina marka iyada xaaraan wey waana kabiira meel kabair magaxa gala gasho gaalnimo wey bal meel hala geeya hadda ama dhahay mascuud baasna khaariji ah warkiis waa dhan yahay warka aan soo gaabay masalatu alxukm wataxaakum ilaa kitaab illaah shacaarkii koobaad ee khawaari ay taageen asaabuu fi rafci shicaar wa akhda'uu fi taxqiiqi almanaad wa ama bacd man yantami ila asalafiya warcadu weeye ee hadda ayagua la taagan kufrun duuna kufr fii kuli masaa'il الtaxakum ilى غayri kitaab الlah kufrun duuna kufr la taagan asaabuu fi tahbiit wa taqriir اlأhar wa akhطa'uu fi taxqiiq ilmanaa laftirkooda meesha la saarayo taswiirka masalada iyo waaqica iyo suurooyintoodao dhan bay ku khaldameen waana ku fashilan yihiin waxaa kaloo ku fashiya nimanka ijmac la soo boodahaya waxaa kaloo